بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابور رحمه الله xadaثna abu bakr bn abi shayba fii baabi gaswaة الnisaaءi maca الrijaal gaswaة الnisaa haweenka oo duulaanka u baxa maca الrijaali ragga macooda oo hadday haweenaydu raacdo raggii maxramkeediina uu la socdo fidnana aamin laga yahay inay raacdo qaswada iyo duulaanku waa bannaan yahay waxyaalahay qabanaysana wax ka mida xadiidkan waa noo sheegaya qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa xamaad bnu salamata bnu dinaar can haabitin ibn aslam albunani can anasin ibnu malikin abu xamzata khadimu rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam ana uma sulaym umu sulaym gabadha la dhihi jiray waa anas bnu maalik hooyadiis maalik ibnu nadar yaa guursaday anas ayay u dhashay islaamnimadii markay timid islaamkii bay qaadatay isagiina waa cadhooday shaam buu aaday isagoo islaamnimada diidan halkaasuu ku geeriyadoo ku dhintay kadibna waxaa soo doonay abu dalxa saxaabigii la dhihi jiray radia allaahu canhu waxay u shardisay inuu soo islaamo way tiri waan ku guursan laakiin shard inaad islaamka soo gasho waa islaamay wax meher a ah kamayna qaadanin oo islaamnimadiisaasay meher ba oga dhigtayba magaceeda waa laisu khilaafay kunyadaasay mashhuur ku tahay sahla waa la yidhi kayrkeedna waa la yidhi alqumaysaa ayaa la dhihi jiray laqabkeeda iyo naanaysteeda radia allaahu canhaa gabadhaas yaa itakhadad waxay samaysatay yowma xunayn maalintii xunayn iyo qaswadii dhacday meeshaa xunayn la yidhaahda ka dhacday sanadkii sideedaada hijrada nabiga calayhi salaam markii maka la furtay kadib waa kii la weeraray xunayn hawaasin hanimo fara badan laga soo helay meel jiciraano la yidhaahdo ku qeybiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasi maalintaas umu sulaym waxay qaaratay oy samaysatay xinjara golxab bay samaysatay iyo toori toori bay samaysatay fa kaana macahaa khinjarkaasi maceedu ahaa way wadatay fa ra'ahaa waxaa ku arkay abu dalxa zayd ibnu sahl radia allaahu canhu oo zawjkeedii oo ninkeedii ah wuxuu ku arkay ummu sulaym oo toori qarsanaysa oo wadata fa qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu haadihi ummu sulaym waatan ummu sulaym macahaa waxay wadataa khinjarun toorri bay wadataa iyo golxab faqaala laha rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga umu salem wuxuu ku yidhi maa haada alkhinjar waa maxay tooridan iyo golxabkan aad wadato umu sulaymay muxuu yahay seed yeeli qaalad waxay tidhi itakhadtuhu waan samaystay oo waan diyaarsaday indanaa hadduu ii soo dhowaado minii aniga axadun qof min almushrikiina gaaladii ka mida ah hadduu ii soo dhowaado baqartu bihi badnah caloosha inaan kaga dooxaana u samaystay bay tiri tooridan waa diyaar garowsan tahay hadduu mid gaalada ka mida nagu soo dhowaado inaa caloosha ka soo ridaan u talagalay bay ti leedahay marka way isdifaaci karaan ciidankana waa raaci karaan wixii markaa tabar iyo taag ay u geystana way samayn karaan inii markaasi aamin laga yahay fitno iyo inkishaafu alcawra iyo arrimahaasi haddii aamin laga yahay haddii kalena shaqooyin kale ay qabanayaan oon mari doonno oon dagaalka aan ahayn fajacala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga wuxuu guda galay markay sidaa tidhi yadxaku inuu qoslaayo nabiga waa ku qoslay calayhi salaatu wasalaam daxikagaasi tacajub gabadhaa uu la yaabay dhiiranaanteeda iyo sida ay u diyaargarowsan tahay kartida iyo geesinimada iyo goobta waxay la timid iyo inuu ku qanacsan yahay oo raalli ka yahay wa ilaa haddii wax khalada ay samaysa nabiga kuma qosleen kamana aamuseen qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuul allow uqtul dil man bacdana ey man siwaana dadka annaga naga soo haray ee min adulaqaa'i kuwii makantii la qabtay laiska sii daayaya kuwa ayaga la uqtul man siwaana man bacdana tobankii saxaabada ahaa ee maka soo galay ee mu'miniinta ahaa ee iimaankooda uu kaamilka ah khaaliska ahaa khaaliska uu ahaa iyo niman dulaqaa la yidhaahdo dulaqaa ulfatxi markii maka la qabtay laba kun oo ka mida ah reer quraysheed oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii uu yidhi xor baa tihiin waxbaa leelay nima haysta ka mid ahaa ayaa dagaalkii soo raacay dad marka dicaafu liimaana ayay ahaayeen oo iimaankooda uunu xoog lahayn marka markii dagaalka la galay waa kii cararayn oy jabka ayaga sababeen marka horena si fudeeda ay dagaal ku galeen tii bay marka waxay u aragtaa umu sulaym inay yihiin qolo munaafiqiina oo muslimiinta hoday oo khatar geliyey in laga abaalmariyo la laayana ay mudan yihiin marka waxay tidhi uqtul man bacdana ay man siwaana inteennii qumanayd wixii ka soo haray oo mina tulaqaa kuwii laiska sii daayey maka la qabtay ee haddana dagaalkii xunayn ugu jabiyey inhazamuu bika way ku jabiyeenoo way kaa carareene nabi allow nimanka alla faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi yaa umma sulaym umma sulaymay in allaha alle qad kafaa waa naga kaafiyey wa axsana ixsaan iyo wanaag buuna noo sameeyey haddii jab iyo marka hore xoogabuy baayaqa u dhacay oo si anfariiraho farganaxa uu naga dhacay kadib day way isgarwaaqsadeen waa kii la soo noqday oo la is-abaabulay waa kii ay saxaabadu nabiga garab istaageen waa kii ducadii nabiga calayhi salaam ilaahay aqbalay oo sakiinadii xasilloonidii soo dejiyey kadibna waa kii guul iyo gebagebo gaaladii lagaga adkaadayoo dad iyo duunyaba gacanta lagaga dhigay qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa bahz bahz ibnu asad alcami qaala xadaanaa xamaad ibnu salamata bnu diinaar qaala akhbaranaa isxaaq ibni cabdillaahi bin abi alxata can abiihi aabi can anasin dheh anaskaa waa adeerkiis ooy aabbihiis isku hooyo yihiin isxaaq ibnu cabdillaahi bin abi alxa iyo anas binu maalik anas binu maalik waxay walaala yihiin cabdullaahi bin abi alxa hooyadiis hooyadood waa ummu sulaym isxaaq marka wuxuu ka warinayaa can cammihi adeerkii buu ka warinayaa oo ah akhu abiihi liummihi hooyadiis walaal u ah agga ah, hooyadii aabbihiis ama aabbihiis oo abcabdullaahi ah walaal u ah xagga hooyada fii qisati ummu sulaym ummu sulaym qisadeedii can inabiyi sala allah caleyh wasalam bimili xadiidi haabit oo kale ayuu sheegay qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya marka mila xadiidi haabit waxaa lagu leeyahay waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo anas ninka ka warinaya hadda riwaayadan dambe kaas oo isxaaq binu cabdilaahi ah isxaaq baa wuxuu mutaabicinayaa haabit ibnu aslam qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala akhbaranaa jacfar bnu sulaymaan can haabitin ibni aslam albunaani can anas bni malikin abu xamsata albasri radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam rasuulka wuxuu ahaa yaqsuu kii duula biummi sulaym maca ummi sulaym ummu sulaym iyo wa niswatin haween min alansaar reer ansaarooda ayay nabiga calayhi salaam oo la socdaan baa la bixi jir macahu nabiga maciisa ayay bixi jireen ilaa khazaa markuu duulo markuu nabiga duulaan u baxo haween reer ansaareeda ummu sulaym iyo ay ka mid yihiin ummu catiye iyo iyo kuwa muhaajiraad ah oo ay ka mid yihiin caaisha iyo faatima bintu rasuul iyo ay ka mid yihiin ayaa dagaalka ka qaybgeli jiray ila haweenku waa kala kartib badan yihiin oo qaar waxaa jira sida maaragtay ragga firfircoonidoodii iyo kartidoodii iyo meeshuu rag gala inay galaan jecel ooma dagaal ka qayb qaadan karaba gabdhahaasaa ka mid ahaa shaqooyinkay qabanayeen waa kanoo fa yasqiina almaa'a biyahay dadka waraabin jireen wayudaawiina aljarxa dhaawacana waa daaweynayeen marka mumaridaat dhiigjoojinta iyo dhakhtarinta iyo daaweynta dadka dhaawaca ah iyo waraabintooda iyo dadka dagaalamayo biyaha usoo dhaamiyaan shaqadaasay qaban jireen waa shaqo aad iyo aad muhim u ah aaduna muhima wey qofkii hadduu dagaalamo waa oomaya waa haraadaya hadduu dhaawacmana biya ugu horey waxuu u baahan yahay u horeeya warku dhiigi baxo marka biyahaasay la taagnaayeen qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarami qaala xadaanaa cabdullaahi bnu camar huwa abu macmar alminqari almucad qaala xadaanaa cabdulwaari cabdulwaari ibnu saciid qaala xadaanaa cabdulcaiiz huwa bnu suhaybin cabdulcasiiz bnu suhayb albunaani can anas bni maliki radia allahu canhu qaal lamaa kaana yowma uxud buu yidhi anas maalintii uxud markay ahayd iyaduna sanadkii saddexaad hijrada ayay dhacday inhazama waxaa jabay oo cararay naasu min annaas dad dadkii ka mid a ah, yaa caninabiyi nabiga calayhi salaam ka jabay oo ka dhaqaaqay oo ka tegey dagaalkii dee wuxuu dhahaa dagaal marka horena guul ku bilowday kadibna dhabarjabin muslimiinta lagu sameeyey xoogow si aan diyaa hagaagsanayn ay xaaladdu isku yar badashay dad yar baa ku soo haray nabiga calayhi salaam waa abu abu dalxa saxaabi la dhihi jiray abu dalxa zayd binu sahl radia allaahu canhu bayna yadayi nabiy nabiga hortiisu isaga taagnaa calayhi salaam kama dhaqaaqin dadkii waardiga ahaa ee nabiga difaacaya buu ka mid ahaa mujawab wuxuu ku gaashaannaa calayhi nabiga korkiisa ama calayhi korkiisa abu dalxa bixajafatin gaashaan gaashaan buu haystay uu iskaga dhigaayay seefta iyo warmaha cadow ay soo garayaan ayuu iskaga dhigaayey nabiguuna hortaagan yahay oo isaga iyo gaashaankiisiba nabigay gaashaan u yihiin qaal wuxuu yidhi anas wa kaana abuu dalxata abuu dalxa wuxuu ahaa rajulan nin raamiyan ganid badan raamiyan yacni toog fiicanoo toog yaqaana nin raami ah oo xagga toogta iyo ganidda ku inkaaran buu ahaa shadiida nasci jiididdiisa iyo geniddiisu ay daran tahay nascigu waxaa weeyaan waa jiididda eebka iyo qaansada laysku baaciyo la jiido kadibna hadafkii iyo meeshii lalahaa si xoog lagu gano raamiyan buu ahaa raamigaasoo shadiida nasci jiididiisa iyo ganidiisu ay daran tahay wa kasara yowmaidin maalintaa wuxuuba jebiyey qawsayna laba qaanso aw alaaa saddex qaansuu jebiyey fallaar baa lagu dagaalamayaa iyo qaansooyin baa lagu dagaalamayaa marka laba qaanso ilaa saddex iyo gacantiisa ku jabtay sida xoogga laheed ee uu u jiidaayey qaala wuxuu yidhi fa kaana arajulu ninbaa wuxuu ahaan min alrijaal min asaxaaba ka mida saxaabada yamuru kii soo mara macahu xaaluu maciise yahay aljacbah isaga oo wataa gabooyadiisii min annabli leebtigaheed leebta ku wata ayuu soo marayaa yacni bilaasha leebta lagu garaa jacba la yidhaahdaa halkaas isagoo wataa ohligii leebta lagu waday gabooyadaha isagoo leebta ku wata oo cararaya haddee kala didkii kale kala cararaayay yuu u soo marayaa abuu dalxa oo meeshan dagaalamaya oon cararaynin nabigana calayhi salaam waardi oo difaacaya fayaquulu nabigaa wuxuu dhahaya calayhi salaatu wasalaam unfurhaa war jacbada iyo gaboyadan daadi leebta liabi dalxata u daadi kol haddaad adiga cararaysa ninkanaad diyaar ahe leebtina waa ka sii dhammaanaysaaye wixii aad haysoo leeba firdhi oo meeshan agtiisa ku daadi qaala wa kaana yushrifu yushrifu nabiyullaah nabiga ilaahay calayhi salaam waa hanqallocsanayay yanduru xaaluu fiirinaya ila alqowmi qowmkii buu fiirinaya saasuu nabigu u hanqallacsan isagoo fiirinaya balgaaladii iyo meeshii ku dambaysay iyo xaaladoodii iyo intay dhan yihiin qaabkooda iyo saxaabadii oo iyaguna intooda badan gacan aan lagu haynin id tusxiduuna walaa talwuuna calaa axad intii wey marka waa kala carraa dhacay yanduru ila alqowmi buu fiirinayaa fayaquulu abu dalxa wuxuu leeyahay markuu arko nabigoo saa u hanqallocsaday oo madaxiisii soo dhaafay yaa nabiy allah nabigii ilaahayow biaabii anta wa ummii hooyada iyo aabbahay laguu furaye fidaaka abi wa ummi oo kale wey wixii dhibo adiga ku soo gaari lahaa aabbahay hooyada ha ku dhacaano nabigaa ka horeeya oo nooga dhow oo nooga maaragtay owlaysan sala allahu caleyh waalih wasalam wax walbaba naftaada iyo ehelkaada iyo waalidka iyo walidkaaba in nabigaad ka jeclaataa la rabaa calayhi salaatu wasalaam iimaankiibaaba lagu xidhayba oo qofka iimaan ma yeelanaya kaamila ama iimaanma male ilaa wax kalbo nabi maxamed ka jeclaada calayhi salaatu wasalaam waa ka marka naftiisii wuxuu ka hormariyey naftiisuu ka hormariyey nafta nabi maxamed buu ka horriyey naftiisa aabbiyo iyaguna ku furanaya biaabi anta wa ummii laa tushrif ha hanqal taagin oo ha fiirinin oo hanqalloocsanin laa yusibka lian laa yusibka suuna kugu dhicin yuuna kugu dhicin sahmun leeb min sihaamilqow gaalada leebta ay soo ganaayaan yuuna kugu dhicina nabi allow kor madaxa ugu taagin naxrii aniga dhuuntaydu duuna naxrika dhuuntaada ha ka sokayso dhuntayda ha sokayso xagga leebta dhinaca leebta ha u sokayso ha u dhowaato naxri dhuuntayda duuna naxrika dhuuntaada ha oga dhowaato dhuuntayda xagga maarata leebta iyo cadow xaggiisa ha oga dhowaato wixii adiga kugu dhici la horta aniga haysoo maro ee kor u taagay madaxa iyo luqunta rasul allow taasuu leehay yani sida fiir difaaca iyo maxabada iyo kalgaceelka iyo horumarinta iyo furashada iyo fidaa'adnimada radia allahu canhu wa ardaah wa kuwa asxaabu rasuuliillaah maxabada heerka ka gaareen iyo jeceelka nabiga calayhi salaam waa kaas maxaba iyo jeceel in naftooda ay ku ku furteen nabiga calayhi salaam in warkiisa ay wax walba ka hormariyeen in ficilkiisa wax walba ay ka hormariyeen in difaaca diinta iyo dhaqangelinta nabiga calayhi salaam awaamirtiisa iyo daacadiisa ay wax walba ka hormariyeen taasaa maxabadii dhabteeda xaqiiqadaheeda oo mid qalbigana ka soo goday xubnaha iyo badankana lagu tadbiiqiyey oo ka muuqatay wey habay yaraatee wax buunbuurin la yidhaahdana ayna ku jirin wax taqsiir iyo gaabin la yidhahda ayna ku jirin lama rabo gaabina lama rabo aljafaa in laga gaabiyo maxabatu rasuuli rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam oo haddaad magaciisa maqashaba aad iska mooda sida qof caadi ahood magaciisa oo kale sida ruux caadi oo la sheegay oo kale una kula noqonin oo haddii ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo hadyigiisa la sheego waxba uu dhaqankeena ka bedelin taas waa jafaa iyo adeeg iyo qallafsanaan iyo goy nabi maxamed la gooye calayhi salaatu wasalaam in quluwi lala imaadana lama rabo rasuulnimada iyo addoonnimada nabiga calayhi salaam ilaahay iskugu daray aan waxba lagu darin oo labuunbuunin laga badinin aan xaddululuuhiya la gaadhsiinin oo wax meeluuna ilaahay subxaana wa tacaala sifaatka alle uu leeyahay ka mida aan nabi maxamed lagu sheegin sala allahu caleyh waaalih wasalam fa inamaa cabdullaahi wa rasuulu buu dhihi jiray dhaha faquulu saa idhaha oo cabdullaahi wa rasuulu idhaha addoon baan ahay bashar baan ahay ilaahiye iyo culuuhiye iyo ma gaadhsiisni haddana rasuul baan ahayoo ilaahay baa i doortay oo risaala lii soo dhiibo anaa lay raacaayoo laga dambeeyaa labadaasaa la raba nabiga calayhi salaam lagu raaco haddii ilaahay la caabudaayana waxaa lagu caabudayaa jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uuna tusay ayaa lagu caabudayaa marka huluguna lama rabo jafaa iyo taqsiir iyo tafriidna lama rabo iyo gaabin yaa nebiy allah raggii sagaa saas ahaa marka saxaabada ahaa wax bidca la yidhahda ismayna aqoonin anaa jeclaaday iyo jeceyl nabi bay iga tahay intay dhaheen waxa nabi maxamed uuna samaynin la imaanin aqoonin lagu arkin lamayna imaan jirin jirto khayr hadduu hadla ayagaa nooga hormari lahaa wixii hadyi ah oo nabi maxamed hadyigiisa ah dadkii qaaday ee ku dhaqmay ee tadbiiq camaliya si dhaqangeliya saxaabada nabiga ah calayhi salaatu wasalaam haaulaahi alhudaat almutadawey ridwaanullahi calayhim nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi ilaahay uu u doortay weeyaan yaa nabiy allah biabi anta wa ummi laa tushrif laa yusibka sahmun min sihaami alqowm naxrii duuna naxrik ayay dhihi jireen qaala walaqad ra'aytu caayishata caaishaaan arkay buu leehay anas binta abi bakrin abubakar gabadhiisii ahayd umulmu'miniin wa umma sulaym iyo ummu sulaym oo anas hooyadiia wa innahumaa labadoodaasoo la mushamirataani xanjeertay oo marada kor u qaatay araa aan arka khadama suuqihimaa dhudhummadooda khalkhaalkii iyo siwaarkii ku jiray waxyaala la halagashada sida gacmaha ay u gashan jireen wax oo jijimaah ayay lagu gashan jireen baalkaasaa marka khadam la yidhahda araa waxaan arkaa khadama suuqihima dhudhummadooda khalkhaalkii iyo biladihii ay lugaha gashadeen ayaan arkaayay bay leeyihiin orodka ay ordaayeen iyo sida ay u xanjeerteen marka anas waa saddexiyo toban jir waaye saddexiyo toban sanuu jira waa kuray qaangaar aan ahayn wey anas maxaa nabiga alai slam kubaka galay markuu madiine galay toban sanuu jiray uxudna waxay ahayd sanadkii saddexaad bay ahayd saddex iyo toban jir buu ahaa araggaas marka waa arag caruureed ama wuxuu u qastay maya wax cisha kaga dhacday ama xijaabka xilligaasi xijaabka sanata sittin ow khamsin qaswatu bani mustalaq yaa xijaabku xijaabku markaasuu ahaa sanadkii lixaad ama shanaad baa laisku hayaa markii uu nabiga guursaday calayhi salaatu wasalaam zaynab binti jaxsh kadibna qaswatu bani mustalaq markii la waa kii caaisho ka sheekan jirtay marka xijaab markaa ma jirin waajib ma ahayn araa khadama suuqihimaa tanqulaani waxay qaadayeen oo ay dusha iyo dhabarka ku wateen alqiraba jamcu qirba sibraaradii biyaha ahaa calaa mutuunihimaa dhabarka ayay ku soo qaadanayeen waabaha laga sameeyey maqaar oo weel ah oo biyaha lagu shubto calaa mutuunihimaa dhabarkay ku soo qaadanayeen uma tufriqaani waxay ku shubayeen fii afwaahihim saxaabadii dhaawac ahaa ee meeshaasi qaarkoodna toddobaatankii la dila haddee qaar baa dhaawac u dhintay qaarna waa dhaawacoo ma dhibanin yay biyaha afka ka u saarayeen uma irtarjicaani way noqonayeen fatamla'aaniha sibraaradii biyaha bay soo buuxinayeen uma tajii'aani way la imaanayeen tufriqaanihii xaalay ku shubaayaan fii afwaahi alqowm saxaabada afkooda ay ku shubaayeen waraabinayaan maalinku kululla way ahayd uxud oo aad u daran walaqad waqaca sayfu seeftibaa waxay ka dhacday min yaday abi dalxata abi dalxa labadiisa gacmood imaa maratayn ama laba jeer wa imaa alaaa saddex iyay seefti gacantiisa ka dhacday min annucaasi min ajli nucaas lulmo iyo gunduruxsi daraaddeed buu markaasi seefta uga dhacaysay oo markii jabkii hore dhacay oo xaalad adag la maray kadib deena nasri iyo sakiino iyo xasilooni ilah soo dejiyey marka uma anzla calaykum bacda alqami amanatan nucaasan yakhshaa daa'ifa waa kuu ilahay ka sheekayay subxaana wa tacaala koox dadka ka mid oo mu'miniintii ah ilaahay wuxuu ku soo dejiyey sakiina iyo xasilooni hurdo iyo lulmo ayay galeen hurdo iyo lulmo ay galeen meesha daa'ifo kale oo gaalada ka mid ah oo munaafiqiintii iyo dadka qaar ana lagu ceedeeyey inay naftooduna ay walbahaar geyso dhuunta u timidoo ay kala carareen oo walbahaar iyo murug iyo cabsi ay la kala carareen marka waxay dhahaan annucaasu fi lxarbi sakiinatun wa quwatun wa habaat in xasilooni lulmo aad hesho adoo xilli cabsi meel cabsi oo cabsi jirto qofka inuu lulmoodo waxaa weeyaan waa xoog ilahay qofku uu xoojiyey qalbigiisii xasilooni ilahay uu ku dejiyey habaad iyo sugnaasho ilahay uu siiyey iyo naxariis xagga laka timid wey taas weeyaan ama annucaasu fi salaati wa fii majaalisi alcilmi fa huwa min ashaydaan ashayaan lulmada laakiin majaalista cilmiga iyo meelaha dikriga lagu hayay iyo la lulmoodo taa shayaan bay ka ahaatay shaydaan bay ka ahaatay inama yuriidu shaydaanu an yuuqac baynakum cadaawa mxuu ahaa yasudakum can dikri illah wayasudakum can dikri illah dikri ilahi inuu naga celiyu jecel yahay shaydaanku walidalika waxaa soo aroortay jumcada wixii khudbada dhegaysanay haddii qofku uu xogow lulmo iyo hurdo uu dareemo meesha u fadhiyey inuu ka kaco oo meel kale uu fadhiisto meesha shaydaan baa ku galay marka nucaaska iyo lulmadu hadba xaaladda iyo makaanka ay tahay ayaa lagu fiiriyaa lagu dayaa baabu nisaa haweenkii oo waa kan alghaaziyaat haweenkii duulahaya duulaanka ka qayb qaadanayay yurbahu lahunna waa la samiirsiinayaa walaa yushamu sahmi kaamila ma leh sida ragga oomina dagaalamin sideeduna qaniimadu waxay mar walba la socotaa dagaalka heerka uu gaadhsiisan yahay ninka faariska ee fardaha ku dagaalamayo ee teknikada wata afantariga lugeynayo isku sahmi ma aha ninka ragga ee dagaalamaya farriya karri uu ka suuroobo kolla waxaydhin kolla carara ordaya iyo gabadh haweenah oo meesheedii iyo heemadii iyo biyodhaamintii iyo shaqadaa un u taagan toorideeda qarsanaysa wixii soo weerarun sugaysa isku qaniimo iyo isku wax maah ayagu marka waxaa la rabqi baa la yidhahdaa addoommaha iyo ayaga iyo kadam oo khaadimiin iyo xogow baa la siinaya loo gacan celinayaa laakiin hadday dagaalamaan sidii raggii oo kale ka waran oo ay sidii maaragtay rag u dagaalamaya dagaalka ay u galaan haddii la yidhaahdo cilladu waa qaswiga iyo dagaalka iyo nikaayada nikaayat lcaduw cilladu hadday tahay oy masalada iyo xukunka uu yahay macquulat lmacnaa mucallal hadduu yahay alxukmu yaduuru maca cilatii weyaano hanimada way leeyihiin wailaa fala wannahyu can qatli sibyaan in carruurta la laayo waa la diiday ahlalxarbi gaalada carruurtoodii dadkii asyaan ahlilxarbi dadkaa dagaalka naga dhexeeya carruurtooda in gaalada ah in la laayo carruurtooda iyo haweenkooda loo qasto ma banaana ma bannaana lianna sibyaan carruurtu marka koowaad waxba ma kasbanin sabab ma laha loo dilo dembi mama laha laba waxaa weeyaan min khanaa'im almuslimiin bay ka mid yihiin saddex waxaa weeyaan hadhow waa dadka khadamka ah ee muslimiinta khidmooyinka u qabtay kama noqonayaan inay islaamaanna way badataa way dhacdaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata bnu qacnab qaala xadaanaa sulaymaan yacni bnu bilaal can jacfar bni muxamedin jacfar saadiq can abiyiisa muxameda moxamed albaaqir ibnu caliy bni xusein zayn alcaabidiin can yaziid bni hurmusin ana najdata najda ninkii la dhihi jiray najdata bnu caamir alxanafi alxaruuri alkhaariji khawaarijta odayaasheedu ka mid ahaa xilligii ibnu zubayr ayuu soo baxay dagaal ku qaaday markii dambena muscab ibnu zubayr iyo ciidow wataa lagu diray laga daba diray oo dagaal lagu qaaday ciidankiisi waa la jabiyey ugu dambaysna waxaa la leeyahay isagii qafalxumadiisii jamaacadii la socotay ee ay isku fikirka hayeen ayaa markii dambena dilay ilaan afkaarta xun iyo qallafsanaanta iyo huluwigu wuxuu socdadoo marka dambe ayaga dadka dhexdooda iyo asxaabulghuluwi ayagaa is isagiina markii dambe ayagii baa dilay najdaal bii jire najda binu caamir alxanafi kataba ila bni cabaas isagoo khawaarijtii ka mid ah iyo wuxuu u soo qoray cabdullaahi bnu cabaas warqad yas'aluhu weydiinaya can khamsi khilaalin ay khisaalin shan khislo iyo shan xaaluu su'aalood buu weydiiyey marka su'aalaha iga soo jawaab buu yidhi warqad intuu u qoray fa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi lowlaa an aktuma lowlaa khawfii haddaan ka baqaynin an aktuma inaan qoro inaan qariyo cilman cilmi inaan qariyo haddaanan ka baqaynin oo haddaan u jawaabi waayo kitmaanulcilmi iyo cilmi qarin cilmi in la qariyana waciid daran baa ku soo arooray haddaana ka baqaynin maa katabtu ilayhi waxba ooma qoreen ooma jawaabeen ma mudna in loo jawaabo ninkaa fikirka khaldan wata muslimiinta gaalaynaya dhiiggoodii bannaysanaya dunuubta kabaa'irta ah wax oga horreeya uusan jirin ijmaacu ulumma iyo nusuusulqur'aan wasunna intaba ayay khilaafsan yihiin wuxuu ku fasiraayo ninka asagaa inaan u jawaabo ma mudnayn laakiin su'aal baa la weydiiyey oo lama jawaabin cilmi baad qarisay halkaasi man katama cilman cilmi qofkii qariya waxaa soo aroortay uljima yowma alqiyama bilijaami naar in afka laga gelinaayo xakama naara bira naara afka laga gelinaayo ilahina waa ku goodiyey in aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi اlkitaabi ulaa'ika yalcanhum اllah lacanad ayaa lagu goodiya qofka cilmi intii la weydiiya isagoo yaqaano qariya wax xigmad iyo sabab ale aysan jirin haddaana taa ka baqaynin oo ma jawaabeen maxaa yeele ma mudne eh kataba ilayhi wuxuu u soo qoray najdatu najda hadalkii baama kadib loogu laabtay najda binu caamir alxanafi alkhaariji alxaruuri ninkaa asaga ah ayaa wuxuu soo qoray amaa bacdu warqadiisii weeye intaa kadib wuxuu muqadimada ula yimid kadib ayuu wuxuu amaa bacdu fa waxaad iga warantaa hal kaana rasuulula ibnu cabaasow hal kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam ma ahaa yaqzuu binnisaa haweenka kii la duula haweenka markuu duulaanka aadaya ma raaci jireen waa su-aasha koobaad su-aasha labaad waa hal kaana yadribu lahun hadday duulaanka raacaan hal kaana yadribu ma u qadari jireen lahunna haweenka bisahmin sahmi sida rag oo kale haniimo iyo sahmi go'aan sida rag may u qaadan jireen saddex wahal kaana yaqtulu sibyaan caruurta nabiga ma layn jiray afar wamataa yanqadii goormuu dhammaan yutmulyatiim agoonka agoonnimadiisa goormay dhammaanaysaa ilmahan waa agoon sida loo leeyahay xoolihiisa gacanta loogu hayo goormay agoonnimadiisa dhammaanoo hadda uu dadka waaweyn ku darman oo xukunka agoonnimo ay uu ka baxayaan shan ugu dambays wa canilkhumusi haniimada khumusulkhumuskeeda liman huwa yaa iska leh khumuska hadda khumusulkhumus buu ku wadaa khumusulkhumuska yaa iska leh dawil baa iska leh qaraabada waayo liman huwa fa kataba ilayhi ibnu cabaas cabdullaahi binu cabaas baa jawaabtii u qoray wuxuu yidhi katabta waxaad soo qortay tasaluuna adoo i weydinaya hal kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam ma ahaabaad i weydiisay yaqsuu binisa haweenkakii la duula waqad kaana yaqzuu jawaabta waxaa weye waa duuli jir bihinna haweenkaa waxay la socdaan fayudaawiina haweenkuna waxay daaweyn jireen aljarxa dadka dhaawaca ah wayuxdayna waa la siin jiray min alhaniimati haniimadana waa la siin jiray ee yucdayna cadaa'an rudqi iyo siismo xoogow ah ayaa la siin jiray wa amaa bisahmin sahmi go'an sida ragg oo kale falam yadrib lahunna nabiga ooma qadarin oomana qoondeenin haweenka wa ina rasuul allah nabiga calayhi salaam su-aashii kale lam yakun maunan ahayn yaqtulu sibyaan caruur nabiga ma dili jirin carruurtaa dadka gaalada ee xarbaha iyo dagaalka udhexeeya muslimiintaba laynaaya raggooda dagaalamii mula dagaalami jiraye caruur iyo haween nabiga kuma saqajaabi jirin ee falaa taqtuli sibyaan ha laynin caruurta wakatabta waxaa soo qortay tas'alunii adoo i weydiinaayo mataa yanqadii goormuu dhammaadaa yutmul yatiim agoonka agoonnimadiisa goormay dhammaanaysaa fala camriii xayaatadaydaan ku dhaartee dhaar bay iskaga dhaarin jireen ina arajula ninku latambutu waxaa dhalani lixyatuhu garhkiisi baa dhalani ninku intuu weynaado qaan gaaro yaa weliba garh u soo baxaa tambutu lixyatuhu wa inahu asaga oo weliba intaasi wa inahu ladaciifu lakhdi asagoo qaadidiisa ay daciif tahay linafsihi uu u qaado daciifu alcadaa siismadiisuna ay daciif tahay minhaa naftiisa xaggeeda uu wax ka bixiyo yacni wuxuu ka wadaa agoonnimadu cumri keliya maaha laba shay baa lagu xidhaa qofka inuu agoonnimada ka baxo ta koowaad waxaa weeyaan buluuqu ulxulub inuu ilmihii qaan gaadho ta labaadna waa rushdi inuu qof rashiid ah oo maarayn kara dhaqaalihiisi iyo xoolihii aabbihii uu ka dhintay oo markii loo dhiibo uu kala garanaayo meesha lagu bixiyey iyo meesha laga soo qaato markaas waa in labadaa shay la helo markaasuu agoon ka baxaya isagoo oo qaan gaaro weliba garh leh ayaa markii uu qaangaarkii la helay shardigii koowaad ahaa kii labaad oo ah tasriifulmaali xoolaha maamulidiisi markii la waayo gacanta lagu haynaya waxaa leeyahay hadii weli ma tihid qof xoolihiisa maamulan kara ama safiih baa tahay walaa tu'tuu sufaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama xoolaha isaga looma dhiibaayo waa un laga masruufi waa laga biili uun gacanta lagu hayni marka labadaa shay haddii la helo unbuu agoonnimada ka bixiye ogow wey falacamrii ina arajula latanbutu lixyatuhu wainahu ladaciifu lakhdi linafsihi naftiisa waxba ma soo qaadan karo wax soo gadasho ma leh daciifu lcataa wax bixin iyo wax iibin iyo wax siinna daciif ku yahay minha naftiisa xaggeedana wax ma bixin karoo yacni meesha wax ku bixinaayo meel wanaagsan ma aha faida akhada linafsihi markuuse ilmihii adoonkahaa naftiisa uu u qaato min saalixin maa shaykiisa wanaagsan yaakhudunnaas dadku ay qaataan wixii masaalix iyo wanaagoo dadku ay u arkaan maslaxo xoolahooda markuu sidaasoo kale soo qaato faqad dahaba canhu litmu agoonamadii bay ka tagtay markii qaangaarkii iyo taa laisku daro agoon markaa ma aha xoolihiisa loo dhiibayaa wabtalu yataamaa xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum bilah leh labadaas shay baa la rabaa idaa balaquu lxulum qaangaarkii aanastum minhum rushda xagga rushdigii iyo rushdiga waxaa la dhahaa waa qofka garanaya maalkiisa tasriifulmaal garanaya wey xoolaha sida loo maaratay maamulo ayaa rashiid la yidhaahdaa rashiid baa la yidhaahdaa mar qofku waa inuu baaliq caaqila yahay rashiidna uu yahay markaasaa waxaa la dhahayaa jaaisu tasaruf jaa'isu tasaruf baa laleeyahay tasarufkiisa marka waa bannaan yahay faqad dahaba canhu lyutma wa katabta waxaa soo qortay najdow tas'alunii adoo i weydiinaya can ilkhumusi khumuska liman huwa yaa iskale wa inaa annaga banuu haashim iyo banulmuطaliba kunaa waxaanay naquulu kuwa dhaha huwa lana annagaa iskale fa abaa calaynaa way naga diideen qowmunaa qowmka annago bani umaya daaka arrinkaa way naga diideen bani umaya markay dowladnimada qabsadeen nimankaa reer bani umaya oo cabdishamsi ku imaado jadu raabic ku yimaada ayaa waxay dhaheen maya ee waa la wada leeyahay ama ma ahee xoolahan asagaa ah wakhtigiisii waa dhammaaday hadda idinka ma lehidiin ama ma ahe khumusulkhumuskaasi khaas idinkaini maaha marka waynoo diideen buu leeyahay waynoo diideen bacda wafaati rasuuli illahi sala allah aleh wasalam ama bacda saxaaba taabiciintii buu ka hadlayaa banu umayadii qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wa bin ibraahim kilaahumaa can xaatim bn ismaaciil can jacfar bni muxamedin can abi muxamed ibnu caliy bni xusein can yaziid bni hurmus ana najdata najdata bnu caamirin alxanafi kataba ilaa ibni cabaas bu wuxuu u soo qoray is'aluu can khilaalin asagoo arrimo weydiinaya khilaal khisaal bimili xadiidi sulaymaan ibn bilaal hayr ana fii xadiidi xaatim waina rasuula allahi sala allah alay wasalam lam yakun yaqtulu sibyaan carruurta nabiga ma dili jirine falaa taqtulu najda wahadilin asibyaana carruurta khawaarijdi baa tihiinoo carruur iyo haween iyo dad waxba uga aba yeeshaan ee carruurta hallaynin ilaa an takuuna inaaba tahay mooyeene taclamu kii og maa calima alkhadiru khadir nabi khadir nabibuha sida raajixa nabi khadir wuxuu ogaaday min asabiyi aladii wiilkii qatala uu dilay ilmihii yaraay uu dilay khadir wuxuu ka ogaaday in markuu qaan gaadho oo u weynaado inuu gaaloobi doono gaalnimo uu ku weynaan doono labadii dhashayna uu khatar gelin doono diintooda tanaa nabi khadir loo waxyooday sidaa darteed bu wuxuu yidhi intuuna sharta keenin waa gaal madbuucun bilkufri gaalnimo lagu shaabadeeye kasii gowrac madaxa intuu qabtay buu kala siibay maxaa yeeley dhibaatada uu soo wadaa ilaahay u sheegay u waxyooday marka adiga fiiridakaha iyo sida yacnii duurxulka ah ee caqliga ku salaysana ibnu cabaas oo ugu duurxulaya khaarijigii wuxuu leeyahay ilmaha caruurta dadka halaynin inaad ogaato wuxuu nabi khadir ka ogaaday ilmihuu diray mooyeen khadir wuxuu ogaaday ilmaha asaga ah hadduu qaangaaro inuu labadii waalid uu kufriya gaalnimo ku xumbaari doono uu ku khasbi doono marka oo dhibaato iyo fitno uu keeni doono sidaasuu ogaaday adiguna inaad taa ogaata mooyeene wa anna lahu dalik xaggee oga timaade xaggee ka keeni karaa ma maasagaa ogaan karaa khadir nabi buu ahaa waa loo waxyooday caruurta dadka ee dilaysa marka seed ka ogaatay ah, ayagu waa kuwana waa yaryar yihiin weli qaangaarba ma aha waxay noqon doonaan markay weynaadaanna ma garan kartid seed ku layn kartaa marka weeyaan wazaada isxaaq fii xadiidii can xaatim watumayiza almu'mina marka carruurta inaad ogaato mooyeene oo haddaad ogaato watumayiza almu'mina ka mu'minka noqon doona aad socdo oo fataqtulalkaafira ka markuu qaan gaadho gaaloobi doono aad disho watadacu lmu'mina muuminkana aad ka tagto kalamadh marka haddaad kala mari karta sida khadar u kala maroo kale carruur ciyaaraysa u yimid markaasuu mid yar intuu qabtay uu madaxa ku dhufta derbiga wadaxa kala jebiyey saa haddaad yeeli kartood kala garan karto ka gaalka noqon iyo ka muslimka noqon muminka noqon way kuu tawa adiga laakiin maya waxay ka dhigan tahay markuu nabiga ka hadlayo caraafada ka hadlay iyo faalka oo la weydiiyey wuxuu yidhi nabi waxaa jiri jira nabiyaashii hore ka mid ahoo yakhudu khada dhulka wax ku jeexjeexa ayaa jiri jiray hadda nabi baa lagu yidhi waxyigiisii buu ahaay halkaas ilahay wax ka tusi jiray qofkan kale ee gadaal ka yimid isagu waxaa weeyaan waa munajim jinni buu la shaqaystaa kaahin weeye waxyaalo beenuu isku dardarsadaa marka kaa asaga aan nabi ma gaari karo wey wixii marka nabi mucjiso looga dhigay oo ilaahay uu nabi ku ayiday oo mucjiso oga dhigay qof la imaan kara ma jirto qof la imaan kara ma laha qaala xadaanaa ibn abi cumar xadaanaa sufyaan sufyaan maxamed ibn abi cumar maxamed binu yaxya alcadani qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can ismaaciil ibni umayata can saciid ilmuqbiri saciid bin abi saciidin kaysaan ilmuqbiri can yaziid ibni hurmuza qaal kataba najdat bnu caamir najdat bnu caamir alxaruuri alxanafi ila bni cabaas cabdulahi bn cabaas buu usoo qoray soo weydiinay can ilcabdi adoon iyo walmarati haweenay yaxduraan maqnama haniimadii ka qaybgalaya oo dagaalkii waqtigii ka galaan ama ka qaybgalaan xoolihii haniimadaha ka qaybgalay hal yuqsamu lahumaa ma loo qaybinaya haniimadi wax ma laga siin sahmi ah wa can qatli lwildaani carruurtan yaryar oo la dilana iga soo jawaab wa can ilyatiimi agoon ka waran mataa goormuu agoon yanqadicu guyo canhu agoonnimadiisi wa dawi lqurbaa qaraabada kuwa uu saaxiibka ilaahay qur-aanka ku sheegay walidilqurbaa uu yidhi man hum waa kuwe kuweeyey khumusulkhumus kaleh faqaala liyaziid ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi yaziid ibnu hurmus oo kaatibkiisa la joogay uktub ilayhi u qor jawaabta falowlaa an yaqaca inuu ku dhaco haddaanan ka baqaynin fii xumuuqatin doqonnimo maa katabtu ilayhi ooma qoreen doqonnimo ficil xun iyo dhaqan xun inuu sameeyo haddaanan ka baqaynin ooma qoreen ee haddaan u qori waayo dhaqan xun iyo ficil xun oo kale kusii dhaqaaqi caruurlayn iyo haweenlayn iyo waxaanuu sii geliya urjaaf marka liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina xujada inagaan ka ogno uktub waxaad qortaa inaka adiga katabta waxaad soo qortay tas'alunii adoo iweydiinaya can ilmar'ati waalcabdi islaantii iyo addoontii oo yaxdar an ilmaqnama qaniimada ka qaybgalaya hal yuqsamu lahuma bishayin waxma loo qaybin wa inahu shaaniye laysa lahumaa ooma sugnaanin shayun sahmi muqadar ah ilaa an yuxdayaa in la siiyo cadaan mooyeene rudqi iyo xoogow sabirsiisa la siinayaa wa katabta waxaa soo qortay su-aal kale tas'alul adoo weydiinaya can qatlilwildaan carruurta layntooda ma bannaan tahay kuwa muslimiintu asaga gaalo u arkaa wa ina allah nabiga calayhi salaam lam yaqtuluu ma laynin gaalada xarbigeeda laysku raacsanaa iyuna carruurtoodaba laynin adna muslim baad ku soo socotaa oo laga gari laayahay wa anta adiguna falaa taqtulun warhadilin ilaa an taclama inaad ogaato minhum xaggooda maa calima saaxibu muusa muuse saaxiibkiisaoo khadira wuxuu ka ogaaday min alghulaami aladii wiilkii qatalahu uu dilay oo ah anahu inuu gaal noqon doono inuu gaal noqon doono ah fakhashina an yurhiqumaa duqyaanan wa kufra wa katabta tas'aluni adoo u weydiinaayo yaa soo qortay can ilyatiimi adoonka mataa yanqadicu canhu goormuu ka dhammaadaa ismu lyutmi ay xukmu lyutmi ismugu macnaa xukun weeye agoonnimada xukunkeeda iyo magaca waa agoon oo xukunkii agoonnamo la mariyo goormuu ka go'i baad i weydiisay wainahu shaniya laa yanqadicu canhu kama go-o go'o ismuyutmi agoonnimo magacii iyo xukunkiis xataa yabluqa ilaahu uu ka qaangaaro waa shardiga koobaad ka labaadna wayu'nasa laga ogaado minhu xaggiisa rushdun inuu yahay qof rashiid ah oo maslaxada maalkiisa iyo danihiisa garanaya wa katabta waxaad qortay tasalun adoo weydinay can dawi lqurbaa qaraabada kuwa saaxiibka manhum waa kuwama wa inaa zacamnaa waxaan sheeganay annaa annagu hum kuwa inaan nahay banu haashim banu mudalib haddaan nahay faabaa dalika calaynaa qowmuna madaxdii qoyska anaga ahaaya cabdimanaaf aan isku ahayn bani umaya waa naga diideen oo waxay dheen maya ma tihin waa isku dhammaatay wixii waxadaanahu cabdiraxmaan bnu bishri cabdi qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna xadaanaa ismaaciil bnu umaya can saciid bn abi saciid can yaziid bni hurmusa qaal kataba najdatu waxa uu qoray ila bni cabaas wasaaqa xadiia bimilihi qaala abu isxaaq wuxuu yidhi xadaanii cabdiraxmaan bnu bishr qaala xadaanaa sufyaan abu isxaaq waa kuma ya tilmiidu muslim raawi اlkitaab ibraahim bn muxamed ibnu sufyaan annaysaburi ibraahim ibnu muxamed bnu sufyaan annaysaburi abu isxaaq tilmiidu muslim raawi اljaamic kitaabka ninka wariyey wey sheekha ka wariyey imaam muslim marka abu isxaaq wuxuu leeyahay xadaanii cabdiraxmaan binu bishrin qaala xadaanaa sufyaan soo maarti sheekhii ziran wuxuu yidhi xadaanaa cabdiraxmaan binu bishrin qaala xadaanaa sufyaan marka isagii sheekhiisii baa isku darajo noqday bisanad xaali a meeshuu sheekhiisi markuu soo maro uu cabdiraxmaan ka sii warin lahaa oo cabdiraxmaan can dariiqi sheekhii markuu ka wariya uu naazil noqon lahaa wuxuu ka wariyey toos sheekhu sheekhiisi sheekhiisiibuu helay cabdiraxmaan binu bishriya fa saara caaliya caali buu noqday kulu maa qalat rijaaluhu cala wadiduhu daka aladii qad nazla caali waxaa weeyaan mar walba marka sanadka uu gaaban yahay meesha loo socdo uu sanadkaadi yaryahay caali baad noqon mar kale naazil baad noqonaysaa marka wuxuu leeyahy xadaثanii cabdiraxmaan bnu bishrin qaala xadaanaa sufyaan bihada xadiidi biduulihi xadidka asagaa asagoo dheer qaala xadaanaa isxaaq ibn ibrahim alxandali ibnu rahawayh qaala akhbaranaa wahb ibnu jariir ibnu xaazim qaala xadaanii abi jariir ibnu xaazim qaala samictu qaysan baan maqlay oo yuxadidu warramaaya can yaziida ibnu hurmus ka warramaya yaziid ibnu hurmus xaw waxadaanii muxamed bnu xaatim walafdu lah qaala xadaanaa bahs ibnu asad qaala xadaanaa jariir ibnu xaazim qaala xadaanii qays ibnu sacdin wakaa magacii kiyaa soo marta hadda wey qaysan uu ku lahaa qays ibnu sacdin can yaziid bnu hurmusin qaal kataba bnu caamirin wuxuu qoray ila bna cabaas ibnu cabaas buu su'aalo weydiinayaa waa su'aalo tacanud ah oo wixii ka darraaye yuuba ka tegayba qaala fashahidtu ibna cabaas baan xaadiray xiina goortii baan joogay qara'a uu akhrinaya kitaabahu warqaddii uu najdo soo qoray markuu akhrinay waxiina kataba jawaaba markuu jawaabta u qorayana waan la joogay buu leehay yaziidka ibnu hurmuski isagaaba la yidhi qor oo loo dhiibay wa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay lowlaa an aruddahu inaan radiyo aan radiyo oon warkiisa celiyo canatnin qurun uu yaqacu fiihi ku dhacaayo haddaanan ka baqaynin maa katabtu ilayh ooma qoreen ah, lowlaa an aruddahu inaan radiyo deena canatnin xumaan iyo foolxumo kale uula noqdo oo yaqacu fiihi uu ku dhici haddaanan ka baqaynin maa katabtu ilayhi lowlaa ah, muuqamaan soo maray maa katabtu ilayh ooma qoreen walaa nucmata cayn ishiisana oguma nicmeeyeen ishiisa uguma qaboojiyeen oo su-aashiisii jawaabteeda intuu helo deena kuma farxeen kama farxiyeen buu ka wadaa qaala fakataba ilayhi wuxuu u qoray inaka sa'alta waxaad u weydiisay can sahmi sahmin dilqurbaa sahmiga iyo qaybta ay leeyihiin qaraabada qaraabada rasuulku waa kuwe alladii dakara allahu manhum kuwa ilaahay uu qur-aanku ku sheegay walidilqurba wuu yidhi manhum waa kuwama wainaa kunaa naraa waxaan arki jirray annaga inaan ana qaraabata rasuulillaah sala allahu caleyh waali wasalam nabiga qaraabadiisa hum naxnu in anaga nahay fa abaa dalika calaynaa qowmuna qoomka anaga way naga diideen wasa'alta can ilyatiim agoon baad i weydiisay mataa yanqadii yutmuhu agoonnimadiisa goormay dhammaano wa inahu idaa balaqa nikaaxa hadduu qaangaar uu noqdo nikaax hadda waxaa loo jeedaa buluuq xulum iyo nikaax iyo intaba buluuq baa loo kinaayoodaa hadduu buluq gaadho qaangaaro oo wa uunisa lagu arko laga dareemo minhu xaggiisa rushdun inuu yahay qof rashiid ah oo wanaagga xoolihiisa garanaya iyo maslaxadiisa oo waduufica ilayhi maaluhu xoolihiisa lagu aamino loo dhiibo faqad inqadaa waa dhammaaday yutmuhu agoonnimadiisa dhammaatay agoonta ilma hebel la dhihi mahayo kol qaan gaaraan xoolahoodii dhinac loogu leexiyo waa ka baxeen beecoodii iyo shirahoodii iyo tasarufkoodii cadiyadooda hiibadooda waxoo dhanba akhdan wa cadaa'an way fulaysaa inta kalese beecooda iyo shirahooda midna walbaba wuxuu ku xidhan yahay biidni lweliy weliga iidankiisiibuu ku xidhan yahay leannu dadka carruurta yaryarka waxyaalaha tasarufaadkooda ah wixii madaro ah oo madaro ku keenaaya wixii madaro keenaya maxdi ah lama aqbalaayo xataa biidni weliy laakiin wixii madaradiisa iyo manfacadiisa aan la kala garanayn sida iibkii oo kale haddaad wax garato inaad faa'iiday inaad faa'iiday labadaba ma kale taqaanido gadaalun bay ka soo baxaysaa marka hore wax garanaysa ma ogid taasoo kale biidni weliy bay ku xidhan tahay wasaalta waxaad weydiisay hal kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam ma aha yaqtulu kii dila min sibyaan mushrikiina axada caruurta gaalada mushrikiinta wax ma ka dili jiri fa ina rasuula allahi jawaabtu waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam lam yakun mahan yaqtulu kii dila minhum xaggooda axaddan qofna kama dili jirin wa anta adiguna falaa taqtul minhum axaddan qof kale qofna ha dilin meel kale hala aadin nusuusta adiga qudhigaada carruurta hadlaynaysay dadka muslimiinta da ilaa an takuuna taclamu inaad garan minhum xaggooda maa calima alkhadiru khadir wuxuu gartay min alqulaami wiilkii xiina qatalahu markuu dilay wuxuu gartay hadda waa la ogaayo inuu markuu weynaado gaalnimo ula weynaan doono dhibaato iyo fidno uu waalidkiisa u sababi doono islaamnimadooda la badbaadinayo ayaa isaga la dilay wasa'alta can almar'ati haweenaydii waalcabd hal kaana lahumaa sahmu malayihin macluumu la yaqaano idaa goorti sahmi malayihin uxadara albaasa xadaruu ay xaadiraan albaasa dagaalka albaasa bana xarb dagaalka markay xaadiraan wax maleeyihin baad weydiisay fainahum lam yakun lahum sahmun sahmin mala macluum sahmi macluumaynan ahayn ilaa an yuxdayaa in labadooda la siiyo min maqanaa'imi alqowm qoomka haniimadoodii dadku waxay heleen markaas wax looga soo qaado xogow rabki ah waxadaanaa abu kurayb maxamed bn cala alhamadan qaala xadaanaa abu usaama xamaad bnu usaama qaala xadaanaa zaa'ida ibnu qudaama qaala xadaanaa sulaymaan alacmash ibnu mihraan can almukhtaar ibnu sayfiy can yaziida bni hurmus qaala kataba najda qoray najdat alxanafi ibnu caamir ila bni cabaasin radi allahu canhu fadakara bacda alxadiidi walam yutima alqisa ma taamiyelin ka itmaami man dakarna xadiiduhum dadka aan soo sheegnay xadiidkooda xadiidhom aan soo sheegnay say u dhammaystireen ooma dhammaystirin midkan dambe ee mutaabacada mutaabacada wada ayb mutaabacada marka waa uun yaziid bin hurmuskaasaa mudaarka xadiidkiis ku wareegaya xadidkaasad ku wareegaya mukhtaar ibnu sayfiyigaas wey qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa cabduraxiim bnu sulaymaan can hishaam ibnu xasaan can xafsata binti siriin can ummi caطiyata nusayba binti kacab alcadawiy alansaariy radia allahu canha qaalat ghasawtu waan duulay bay leedahay gabadhaasi umu cadiya ah maca rasuulilah nabiga maciisa calayhi salaam sabca ghazawaad toddoba duulaana nabiga uu baxay ayaan la socday bay leedahay maxay qaban jirtay gabadhu waxay qaban jirtay waxay leedahay akhlufuhum waxaan uga sii dambe uga sii gadaal mari jiray fii rixaalihim meesha alaabta u taalla ee ciidanka saldhigga ah ayaan sii joogi jiray fa asnacu lahum dacaama raashinkan u sii diyaarin jiray ila raggi waa dagaalamaya hadhowba ayagoo dhan oon iyo gaajahaysa soo daadanaya cuntadan u diyaarini waudaawil jarxaa midkii dhaawacoo la keeno saldhiga la keenana waan daaweynoo dhiigjoojin iyo daaweyn baan u diyaarin wa aquumu cala almardaa kuwa marday oo jiranee dagaalku ku xanuunsadayna waan u qumi jiray arrintooda iyo tamriidintooda iyo xanaanadooda shaqooyinkaas oo muhim oo qiimo badan ayay u qumi jireen gabdhahaas ridwaanullaahi calayhina waxadaanaa camru naaqid bnu bukayr qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala xadaanaa hishaam ibnu xasaan bihada lisnaad naxwahu xadiidka waxa mid uu sheegay marka cabdiraxiim binu sulaymaan ayaa la mutaabicinaya yaziid binu haaruun baa mutaabacinaya baabu mutaabacadana waa taama baabu cadadi ghazawaati nabiy nabiga ghazawaadkiisi iyo duulaamadiisii inta ay dhannaayeen kow iyo labaatan waa la gaadhsiiyey sagaal iyo toban waa la gaarsiiyey toddobiyo toban waa la yidhi riwaayaadka waa isku khilaafsan yihiin hadba ruwaadda iyo xuduurkooda iyo ka qaybgalkooda ama kuwii uu nabigu dagaalamay iyo kuwuuna dagaal ouna dhicinee gaaladu ay iska jabtay intaba waa lagu fasiraa xadaana moxamed bn muhana wbashaaru lafdu libn muhana qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba can abi isxaaq الsabeeci ana cabdاllahi bnu yaziid kharaja waa baxay yastasqii bاnnaas cabdullaahi bnu zayd ninka la yidhaahdo kuufa kuufu madax ka ah xilligii ibnu zubayr marka wuxuu baxay istisqaa roobdoon ayuu la baxay in roobka la dalbo ilaahay laga baryo oo bannaanka laiskugu tago ilaahay la baryo laisku bihinbihiyo oo dadku ay aadaabta istisqaha ilaaliyaan baa loo baahanya aadaab listisqaa ya nasiib daraa istisqaheenna roobdoonteenna iyo ciiddeenna inay isku ekaato oo meeshan ciid baa ka jirta mise roobdoon baa ka jirta la kala garan waayo ya lasoo labisto kuraaso la soo qaato safka hore la fadhiisto dadka lakala soo la kala sooco ya waa roobdoonna lagu leeyahay waxay ka mid tahay mukhaalafatu hadyi rasuulillaah sala allah aleyh wasalam hadyigii nabigoo la khilaafay nabiga calayhi salaam isagoo mutawaadic ah mutakasir ah mutakhashica foorara laabisa libaas albadla dharka guriga lagu jooga ee maaratay iska daciifka qaba ayuu soo bixi jiray oo foorara sala allah aleh wasalam khushuucsan markaasuu deena safka laiskugu imaan jiray markaasuu dadka tujin jiray o ilahay baryi jiray markaasuu gugiisa bedeli jiray saasaa lahaan jiray saasaa lahaan jiray aadaabtaasaa loo baahan yahay in la jirma tuurto oo la ismuujiyo oo meesha saraakiil iyo madax loo ekaado sax ma aha mutawaadiciin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaa'id lumma ummadda kii hogaaminaya buu ahaa calayhi salaatu wasalaam marka waxyaalaha inta badan hangafka ah ee khilaafu sunna ah ee dadka ku dhacaan bayna ka mid tahay ku dhacno marka arrimahaasi waxay tahay in la baraarujiyo muhim wey ana cabdallahi bnu yaziid kharaja waa baxay yastasqii binnaas asagoo dadkii roobdoon ilaahay u dalbaayasagoo roobdoonaya binnaasi maca naasi buu baxay fa sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday uma istasqaa markaasuu ilaahay roobdoon weydiistay oo ilaahay ka baryay roobkii qaala falaqiitu yowmaidin maalintaasi ee yowma an kharaja cabdullahi bn aziiz istasqi maalintaa ayadaa waxaan la kulmay zayd ibna arqam baan la kulmay zayd ibna arqam alansaari alkhasraji radi allahu canhu wa qaala wuxuu yidhi laysa baynii abu isxaaqa wuxuu leeyahay laysa baynii wa baynahu hayru rajulin aniga iyo zayd bin arqam hal nin baa noo dhexeeyey oo baynii wa baynahu rajul ama hal nin baa noo dhexeeyey ah, laysa baynii wa baynahu hayru rajul waxaan ninahay nooma dhexaynin aw baynii aniga iyo wa baynahu rajul baa noo dhexey waan isku mid hal nin ubaa noo dhexeey wey macnaha qaala faqultu lahu waxaan ku idhi zayd kam hazaa rasuulu ullah sala allahu aleyh waali wasalam nabigu meeqa duulaan buu baxay qaala tisca casharata sagaaliyo toban faqultu waxaan kam hazawta anta macahu adigo meeqaad nabiga la socotay oo duulaano ka qayb gashay qaala sabca casharata ghaswa toddobiyo toban duulaan ayaa nabiga raacay oo la socday qaala faqultu waxaan famaa awalu ghaswatin hazaaha duulaan nabigu uu duulay kee ugu horreeyey qaala daatu lcusayr oo awal qaswadaas sidaat xusari ama xusharina ugu horreysay waa duulaama yar yar ahoo ka horreeyey dagaalkii beder ka horreeyey wey dagaalkii beder ayay ka horreeyeen kuwo kaloo ayagana eh, alabwaa iyo ayana way jireen oo kasii horrey oon la sheegin qaala xadaanaa abubakr bin abi shayba qala xadana yab bnu aadam qala xadana zuhayr bn mucaawiya can abi isxaaq isabeci can zayd bn arqam samicahu minhu ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam hazaa waa duulay tisca casharata ghaswa sagaal iyo toban duulaan waxaja bacdamaa haajara markuu yuu nabiga duulay sagaaliy toban ilkaa sagaaliy tobankaas iyo riwaayada toddobiy tobanka dhahaya iyo qaarkood arkayso sagaal buu nabigu duulay ama sideed marka riwaayaadkaasi inta dagaal dhacdooyina dhacay ama dugaladna waaweyn ama sariyaadkii ilaaladii waxyaalahaasay culimmadu u kala babedelayaan oo midba meel buu ka fiiriyey wa xaja wuu xajiyey bacdamaa haajara intuu nabigu hijroodo madiine uu tegey xajatan hal xaj buu xajiyey uun lam yaxuja xajinin hayraha iyada waxaan ahayn xaja alwadaac buu xajiyey nabiga intuu hijrooda madiine tegey xajatulwadaac oo sanadkii tobnaad ahaa keli ayuu xajiyey rasuulka calayh salaam laakiin intuuna hijroonin kamaa fi sunan laba xaj buu nabigu xajiyey calayh salaam amaa cumrooyinkii nabiga calayh salaam intuu hijrooday kadib fahiya arbacu cumar afar cumro ayay ahaayeen cumradii xajka ku jirta iyo saddex gaar ah ayay ahaayeenoo dhammaantood bashaaru dilqicda ayay dhexeen cumratu lxudaybiya iyo cumratu alqawaa iyo cumratu ljicraana iyo cumratuhu fii xajatihi qaarin buu nabig ahaay afartaa cumruu nabiga cumraystay calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbi abu khaytamata qaala xadaanaa ruux bnu cibaadata xadaanaa zakariya ibnu isxaaq qaala akhbaranaa abu zubayr maxamed bnu muslim annahu samica wuxuu maqlay jaabir bni cabdillaahi qowl qazawtu maca rasuuli illaahi sala allah alay wasalam waxaan duulay tisca casharata qaswa sagaal iyo toban duulaan qaala jaabir wuxuu yidhi lam ashhad badran dagaalkii bader ma xaadirin walaa uxudun uxudna ma xaadirin manacanii abi aabbahay baa ii diiday ilan jihaadku wuxuu u baahan yahay idnu abaweyn dagaalka markii la garaayo labada waalid inay ku idmaan ay ku fasaxaan ayaa la rabaa ninkii nabiga allow duulaan jihaad baan rabaa aabbahay hooyada iyago ooye baan ka imaaday orod ku noqo ka soo qoslisii buu yidhi labada waalid u baarifal riwaayo kale xadiid kale waa ku yidhi fa fiihima fajaahid la jihaad oo difaaco nabiga iyago khidmoontoodii edabta muxuu ahaa tarbiyadooda maxaa ujeedaa khidmadoodii ixsaankoodi iyo samafalkoodi yaa loo wadaa ku jihaad wey xaalaad gaar ahoo ay soo reebaanoo xaalat alistinfaar iyo xaalat furudulcayn uu noqday ayaa jirta falamaa qutila cabdullaahi yowma uxud aabbahay buu leeyahy cabdullaahi baa ireebi jiray markii maalinta uxud la dilay oo shahiiday lama takhallaf kama harin can rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam fii qaswatin qad weligay duulaan kama hadhin buu leeyahay meeshasagaa reerkaada u weyn qaala waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana zayd bnu xubaab xadaana saciid bnu moxamed aljarmi qaala xadaana abu tumayla qaala waxay yidhaahdeen abu tumaylahan yaxya bnu waadix baa la yihahdaa yaxya ibnu waadix qaala waxay yidhahdeen jamiican waa nagu yeryaheen ma soo marin ma aqana haddii kale waa meeshuu ku yeryahay jamiican xadaثanaa xuseyn bnu waaqidin can cabdillaahi bni burayda can abiihi abiiso burayda bni xushayba radia allahu canhu qaal gazaa rasuulu llahi waxuu duulay calayhi salaam tisca casharata gaswa sagaal iyo toban duulaan qaatala fii amaani minhuna sideed buu nabigu dagaalamay sideed baa ka mida intuu dagaalamay oo dagaal dhacay walam yaqul abubakr ma dhihin minhuna waqaala fi xadiidi xadaana cabdulahi bnu barayda buu yiri dagaalladii nabiga dagaalay ee waaweynaa mashhuurkaha waxaa ka mid ah dagaalkii beder dagaalkii uxud dagaalkii awatu banimustalaq ghaswat laxzaab ama khandaq waxaad tidhahdaba haye ghaswatu tabuuk fatxu maka xunayn sideedaas kuwa xero waaweyn ba ka mid tahay ya qala waxadaثani axmed bnu xambal qala xadaثana muctamir bnu sulaymaan can kahmasin kahmas ibni xusein can ibni burayda cabdullaahi bnu burayda can abihi burayda bn xusein radia allahu canhu anahu qaal hazaa maca rasuuli illahi sala allah aleyh wasalam nabiga maciise duulay sita casharata hazwa lix iyo toban haswo ayuu ka qayb galay qala xadadana maxamed bnu cabaad qala xadadana xaatim can ibni ismaaciil can yaziida wahuwa ibnu abi cubayd qaala samictu salamata yaquul qazawtu waxaan duulay maca rasuuli illaahi sala allah alay wasalam sabca qazawaatin toddoba duulaan wakharajtu waan baxay fii maa yabcadu ila albucuuf ciidamada uu diri jiray nabiga uu ka haray isaga uu diri jirayna tisca qazawaad sagaal baan baxay oo nabigana diray maratan mar oo mararka ka mid ah, calaynaa korkaana waxaa amiir noo ahaa usaama binu zayd qaala xaddaana qutayba bnu saciid qaala xaddaana xaatim bihada alisnaadi hayra anahu qaala fi kiltayhima sabca ghazawaad ayuu yidhi sabca ghazawaad hmm. baabun qaswati daati ariqaac ghaswadii la magac baxday ghaswatu daati riqaac riqaacu waa karmaha maryaha iyo calaladii ay lugaha ku duuduuban jireen markii lugihii ay ka baxeen oo cidyihii baxeen kaba ay xidhaan ay waayeen ayaa magacaasaa loogu magacaasaa loogu ghaswadii ama duulaankii karmaha iyo calalaha iyo maryaha googo'aa ah, lugaha lagu xidhay kaba kabala'aan iyo gaadiid la'aan xadaana abu caamir cabdullahi bnu baraad alashcariyu wa moxamed ibnu lcalaa alhamadaniyu abu kurayb walafdu liabi caamir qaala xadaana abu saama can burayd ibni abi burdata can abi burdata abi burda ayuu ka wariyey can abi muusa alashcari awogiis weeyaan marka cabdullahi bn qays qaala wuxuu yihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illah nabiga calayhi salaam maciisaan baxnay fii khazaatin duulaan wa naxnu sittatu nafar ciidanku uu badnaa laakiin wuxuu leeyahy annaga lix baan gaar annagoo lixa yaa wada soconnay oo si gaara u wada soconnay baynanaa lixdaanadaas waxaa noo dhexeeyey baciiru neef geelow nactaqibuhu aan ku cirbaysan jiray ictiqaabku eh, waxaa weeyaan waa tanawub ku moorkaysan jiray kubaa fuulaaya wuu ka degi kukalaa fuul wuu ka degi shantii kale way socon way socon qaala fa naqibad waxaa baxday aqdaamunaa gomadahanagii naqibad waxaa dulduleeshantay oo dildilaacday gomadihii iyo lugihii fa naqibad waxaa baxday si gaar ahaaneed qadamaaya labadeeda lugooda gomadood wasaqadad waxaa daaratay adfaarii cidiyahaygana way baxeen fa kunnaa waxaanay nalufu kuwa duuduuba calaa arjuulina lugaha annaga alkhiraqa karmaha iyo calallaha fa summiyad qhaswadii waxaa lagu magac daray ghaswatu daati riqaac baa lagu magac daray oo magac looga dhigay limaa kunna liajli maa kunna waxaan ahayn darteed nucasibu kuwa maaragtay duuba calaa arjuna lugaha anaga min alkhiraqi karmiyaan ku dudubi jirnay oo magac looga dhigayo qaswatu waatiriqaac baa loo bixiyey waa rag kabalaana oo buuro iyo dhagax iyo saxro ku socda oo cadow iyo gaalo la dagaalamaaya intaasoo dhanna ujeeddadooda waxay tahay iclaa kelimatillaah diinta ilahay inay korraysiiyaan oo diinta ilahay ay kor marto oo cadow iyo kibirkiisa iyo qadrasadiisa ay hoos marto oo dacwada iyo diinta ilaahay ay faafto armada ilahay ku faafto oo cadaaladda iyo xaqa uu meel walba maro oo shareecada ilaahay arlada ilaahay lagu xukumo hadafka saxdaa ah ee wanaagsan ee qiimaha badan ee wateen kaasuu ahaa niyadoodaas iyo caqiidadoodaasna way ka run sheegeen ficlan wa tadbiiqan wa camalan iyay uga run sheegeen marka fa jamacuu alikhlaasa waalitibaaca labada way kulmiyeen qaala abu burda wuxuu yidhi faxadaa abu muusa bi hada alxadiid abuu muusa alashcari xadiidkaasi iyo qisadaas adag ee diinta uu la soo maray wuu ka sheekeeyey markii hore uma kariha dalika arrinka waa nacay waa ka xumaaday maxaad u sheegtay qaala wuxuu yidhi kaanahu kariha asagoo nacay wuxuu nacay an yakuuna inuu ahaado shay-an wax min camalihi camalkiisii uu alle ugu dhowaanaya ka mida inuu afshaahu faafiyey tanuu ka walbahaaro oo ka qoomameeyey camalaad aad alle dartii u samaysay maxaad ooga sheekaynaysaa qaala abuu sama wazaadanii kayru burayd wuxuu ii ziyaadiyey buu leeyahay wallaahu yujzii bihi ilaahay baana ka abaalmarinoo camalkaa camal alle dartii u sameeyey bay ahayd abaalkiisa waa leeyahay ilaahayna ma nusqaaminay subxaanah wa tacaala walan yatirakum amaalakum marka sheegidda uu sheegayana waxay ka ahayd shaxdulhimam tashjiic iyo dhiirigelin iyo soofeyn bay ka ahayd iyo in dadka dambe looga sheekeeyo diintan wixii lala soo maray wixii dhiba loola soo maray iyo maanta wixii oo diintii la haysto oo amni la haysto nabad la haysto oo qofka inuu maaragtay sheego keliya ay tahay sheegiddii inay maanta ay iska adkaatay oo bariddii adkaatay arrimo noocaasa laga yaaba inka ardadiisii inuu ku boorinayo uu leeyahay bal arrintaasoo soo maray culimmada anada wayna dhihi jireen oo nooga sheegan jireen waxay la soo mareen dalabulcilmiga iyo maraaxishii sacbigaheed iyo duruuftii adkeed ee qaasigaheed ee cilmiga iyo barashadiisa ay la soo mareen bay nooga sheekayn jireen qasadkoodana wax kale ma ahayne waxay ahayd min baabi shaxad in la soofeeyo himmada oo kor loo qaado oo qofka looga sheekeeyo duruufta asaga a ah. maanta inuu duruuf hayso ismoodaayo inuu duruuf hayso ismoodaayo markii dhibkii lala soo maray looga sheekeeyo wuxuu arkayaa inuu nicmo ku sugan yahay barwaaqo ku sugan yahay ah nicmo inuu ku sugan yahay buu arkayaa qof aan cunin oon cabbin oon qadeynin oo casheenin oon quraacanin oo maalin iyo lababa ay soo martay oo arad u dheer yahay ya oo jiifximo u dheer tahay oo jirro iyo cadho iyo xanuun u dheer yahay oo haddana kitaab la'aan iyo diyaargarow la'aan ay u dheer tahay waxaasoo dhan baa iskugu imaan jirtay markaasay waxaasoo dhan intay ku sabraan oy gacantooda ku qortaan oo ay aruursadaan oo sabraan oo caloosha xarka ku xidhaan ayay cilmiga xumbaari jireen oo dacwadana faafin jireen jihaadkuna sidaasu ahaan jiray io ka daran baabu karaahati alisticaana in la kaalmaysta karaahiyo wey fi lqaswi duulaanka bikaafirin gaal gaalada in la kaalmaysto oy dagaalka kula galaan karaahiye wey laba masalaa soo aroortay culimmaduna ay ka hadlaan oo iskuna hayaan xaalad hadba ictibaar baana la fiiriyaa hadba xaalaa la fiiriyaa gaalku haddii aamin laga yahay shartiisa iyo dhibaatadiisa muslimiintuna ay u baahan yihiin taakuleer iyo garab uga baahan yihiin ama alaabtiisa ama asagaba iyo in shartiisaba aamin aan laga ahayn oo alaabna aynan ahayn oo dagaalkii uu kula galo dhibna laga yaabo inuu ku soo gaadhsiiyo ayay u qaybiyaan maxaa yeeley waxaa keenaysaa qaswatu fatxu maka markuu nabiga ka baxaayo xulayn u baxay ciidankii nabiga la socday oon islaamin waxaa ka mid aha safwaan bin umaya hubkiisii iyo diriciisii iyo qalabkii dagaalkii o dhanna waa ka qaatay waa la socday xadiidkana waxaa soo socda inuu nabigu yidhi la astaciina bimushrikin gaal ma kaalmaysanayo marka haddii dagaalkii inuu kula galo aad ka baqayso ama dhibaato ammaan aan laga ahayn oo dhibaatadiisii aan aamin laga ahayn in muslimiinta uu jabiyo cabsi laga qabo ama ma ahee muslimiintu ayba ku hodmaan oo xogoo muxaabaad iyo wala' ay u yeeshaan oo ay isku dhowaadaan cadaawadii iyo muxuu ahaa baraa'adii ay meesha ka baxayso xikmada ayadaa markii loola jeedo waxaa weeye tanaa lagu xumbaaraya markii kalena haddii muslimiinta ay awoodda leeyihiin in kanna aynan dhibaato uga baqaynin in ay marka kaalmaystaan labadaasay aqwaasha culummada markii khilaaf masaa'isha ay isku khilaafeen kadib wajhuljamac bay sameeyeen qaar oo labadaasi duruq bay ku jamciyeen qaala waxadatanii زhayr بن xرbi qala xadaثna cabdالرaحman بن mahdiy بن xasaan can malik بn anasin xا وxadaثanii abu طاahir أxmed بn cmr بn sarxin wlfdu lah qala xadaثanii cabdالlahi بn wahbi can malik بn anasin abi cabdiلlahi الأsbaxi can الfudayl بn abi cabdiلlah can cabdالlahi بn nayaar الأslami can curwata bn زubayri can caaisha radi allahu canha um اlmuminiin zawja nebi salى اllah alيه ali wasalam anaha qaalad waxay tihi kharaja rasuulu llahi sala allahu alيh ali wasalam baa baxay qibla badr xagga ayaa beder buu baxay dagaalkii beder een soo maray abu sufyaan iyo ciidankiisi iyo maarata safartiisi iyo badeecadiisi baa la reebay ka hore ka dabna dagaal weyn baa haddana dhacay oo loola firayninba ah, liyaqdiya allahu amran kana mafcuula qibala badrin falama kaana bixarati lwabara markuu nabigu magaalada madiina duleedkada marayo xaratulwabara iyo xaratulwaaqim laba shiil madowbi madiine udhexaysay sharqiye iyo qarbiya la dhihi jiray markuu nabigu maraayo bixarati alwabara shiilimadowda iyo dhagaxa madmadow baa la yihahda xaro ah la dhahaye ee wabara adrakahu rajulu nin baa soo gaaray qad kaana uu ahaa yudkaru minhu kii lagu sheego jura'atan geesinimo iyo wa najdatan waxgal najdada waa nafciga iyo waxtarka iyo mxuu ahaa garab istaagga wey najda la yidhaahdaa ayb ayaa lagu yaqaana nin geesinimo lagu yaqaano iyo karti buu ahaa fakharaja asxaabu rasuulillaah nabiga asxaabtiisa fafarixa waxaa farxay asxaabu rasuulillah waa ku farxay calayhi salaam xiina ra'ow markay arkeen oo waa ninka hebel ahaa halyeyiga ahaa ee geesiga ahaa ee jurada iyo najdada lagu yaqaanay oo ku farxeen falamaa adrakahu markuu soo gaaray qaala lirasuulillaahi wuxuu nabiga ku yidhi calayhi salaam ji'tu waxaan u imaaday liattabicaka inaan ku raaco kow wausiibo aan hela haniimada macaka macada wixii aad heshaana aynala qaybsado qaala lahu rasuululahi baa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tuuminu billahi wa rasuulih alla iyo rasuul ma rumaysanta qaala laa buu yidhi maya buu yidhi qaala nabigu wuxuu farjic iska noqo falan astaciina bimushrik anigu gaal ma kaalmaysanayee orod noquyu nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala qaalad waxay tihi uma madaa waa tegey xataa idaa kunaa bishajara markaan maraynay shajara adrakahu rajulu ninkiiba haddana soo gaaray shajarada xudaybiya u dhowdahay eh, waxau jeedaa dulxulayfa dulxulayfa miiqaat ahli lmadiina faqaala lahu nabiga wuxuu ku yidhi kamaa qaala awala mara faqaala lahu ninkii ee eh, wuxuu yidhi nabi allow waxaan rabaa buu ley inaan ku waxna helo kamaa qaala awala maratin marka hore siduu yidhi oo kale ayuu yidhi inaan ku raaco waxna aan helaan rabo waxaad heshaano haniime iyo xoolaha faqaala lahu nabiyu nabigan wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam kamaa qaala awala maratin markii hore siduu ugu jawaabay ma islaamtay waa maya irjic falan astaciina bimushrik gaal ma kaalmaysanaya qaala farjic noqo falan astaciina bimushrikin qaala uma rajaca waa laabtay faadrakahu bilbayda bayda ayuu haddana ku soo gaaray waa meelaan kaba fogayn shajarada oo iyadana bannaan oo taaga faqaala lahu kama qaala awala mara marka hore siduu yidhi oo kale tuminu billahi warasuulih aliya rasuulka ma rumaysan tahay qaala nacam buu yidhi hadda hadda waa ogolaaday waan ku qancay islaamka muslim baan ahay nacam haddaad tidhaahdana qofka uu yidhahdo muslim aan ahayna wax damboo lasii weydiinayo lasii baarbaari ma jirto soo muslim baan ahay buudhin haa soo salaadda u horraysa ka qayb gal faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi faindaliq soco marka irkici bismi illahi araxmaan iraxiim kitaabu alimaara imaaradii buu ku saabsan yahay madaxnimada iyo xilalka iyo mas-uuliyaadka inay tahay shay muhima dadkuna ay kala mudan yihiin haddii la dhaho nasab quraysh ayaa ugu mudan khilaafada iyo imaarada weyn haddii markaa la dhaho sifo la dhahana waa inuu yahay qofka qof qaadir ahoo awood u leh amiinna waa inuu yahay calimna waa inuu yahay xafiidna waa inuu yahay intaasba qur-aanka waa sheegay ah, ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin ayay tiri gabadhii shucayb uu dhalay markii nabi muuse calayhi salaam aabbaheed ay u tilmaamaysay inuu yahay nin aleelahay shaqo loo dhiiban karo waa nin qawi ah xoog leh oo karti leh qawada ma aha inaad muuqaalka ma aha waxaa loo jeedaa karti iyo waxgal wey ninkan asaga waa nin karti leh quwo leh shaqadiisa qaban kara ka soo bixi kara ammaanana ay u dheer tahay labada haddaan la haynin qofka asaga ah madaxnimada shaqo kuma laha ma noqon karo mas-uul iyo xil ma qaadi karo qof aan karti lahayn waa aamin waa daacad waa iska lilaahi laakiin nafci mutacadi a ma laha nafci mutacadi a la rabaa ah, muumin qawi ayaa la rabaa xaggan kale qof karti badan weeyaanoo wax kala tuurka iyo wax kala qabashada iyo kada kadaada laakiin waxaa weeyaan tuug wey khaa'inah oo xoolaha ummadda dhacaya oo muslimiinta ku tumanaya oo muxaabaad samaynaya oon cadaalad aqoonin oo alla iyo rasuul midnaan oga baqaynin dadkii racyadaha ah iyo mas-uulkaha ah. labadaaba haddii waayo ka kac weeyaan ninkii ah, mxuuha cifriit min aljin isagana muxuu yidhi wainii alaa ah, wainii laqawiyun isagana ah, saasuu sheegtay quwo inuu leeyahay nabi yuusufna calayh salaam muxuu yidhi inii xafiidun caliim in waxaan ahay wixii loo dhiiba xifdin oo ilaalin ayaan ahay xafiid caliimna waan ahayoo dadka iyo baahidiisii iyo duruuftiisii iyo awaliyaadkii siday u kala muhiimsan yihiin howlaha ayaan kala aqaanaa oon garanayaa buu yidhi caliim nin madaxoon dadkiisa aqoonin ka war oo wix loo sheegay uun keliya maqlaayo un isagoo u sahlan tahay inuu soo arko indhihiisa ku soo arko aan waxbab ka ogeyn sidii uu ahaa waxaa la rabaa in la noqdo cumar bnu khadaab radia allahu canhu habeenkii markii la saaxaduu soo qaadan jir iska soo dhaqaaqi jiray oo magaalada dhex mari jiray xaggan mar xaggan mar xaggan mar xaggan mar dadka shanqadhooda dhegayso ilmaha ooyaay muxuu ooyayaa islaanta calaacalaysa muxuu calacalaysaa wadada waasee jidka waasee ilaa uu yidhi ciraaq ciraaq faras hadduu ku turaanturoodo dhagaxii iyo waddadii oo loo hagaajin waayey cumar baa la weydiin doonaa buu yidhi saas ku wada radia allahu canhu wa ardaa cabsida halkaasay gaarsiisneyd ilaa heerkaas ayaa cabsida gaarsiisneyd axad alumaraa cumar binu cabdilcasiis miyaah ayaa isaga oo ay u daaran tahay faynuustii iyo fatiiladii iyo laambadii u daaran tahay oo arrimihii dowladda ka shaqaynaya oo qoraya yay niman usoo galeen markay usoo galeen buu afuufay fuuf buu wuu afuufay dam waase haddii la wuxuu yidhi baashan dowladda iskale shaqadii dowladdan ku hayay idinka haddaad soo gasheen oo sheeke sheekaya noqoto hawshii in howlihii dowladda ay laheyd aad qayb ka mida ah, iyo meel cidlaa iskaga baxdo shaqa dowlad la-aan ay ku baxdo ku iftiinto tanaan diidanahay buu yidhi halka la gaaray fiiri waracnimada iyo cabsida alle laga baqaayay subxaana wa tacala halkaasay gaareen halkaasay gaareen innagana alxalaalu maa xalla biyadik wax alla wixii gacanta la soo galaa xalaal wey ninka hebelaa shaqo fiican baa loo meel fiican baa loo dhiibi ad maqli meel fiican baa loo dhiibay meel fiican baa loo dhiibay in asaga meesha in la ammaano maaha asaga in la ammaanay ahayd waa nin fiican oo aamina oo xafiida oo kada in la dhahayd laakiin in la yidhahdo meel fiican baa loo dhiibay maxaa loo jeedaa waa meel xuquuq dhaqdhaqaaq lehoo dhaqaalo lahoo dheef lahoo dhuuni leh baa loo jeedaa hadduu markaa xoolo badan markaas ka kasbi waayana waxaa la leeyahay shaqadii loo dhiibay meeshii loo dhiibay kamuuna faa'idaysanin kamuuna faa'idaysanin marka ma aha shaqadii muuna qabaanine waxaa weeyaan xoolo kamuuna arursanin baa loo jeedaa hadduu ummadda shaqadii u qabto yidhaha aniga mushaarkayga maan ka qaadani oo wixii xalaal oo la siiyo uu qaato keliya uu ku kaaftoomo qofkaasi qof shaqadii reerka iyo meeshii cidda loo yaa inuu yahay inuu garay oo shaqadii gabay baa lagu xumbaaraya saas lagu xumbaari walidaalika in arrintu ay tahay tuuganimo iyo khayaamo iyo xoolaboob ujeeddadu inay tahay aan shaqo ummadaha loo qeedima aynan ahayn meelo badan waxaad arkaysaa dadka ku farxaaya in jago la siiyey nin qof shago la siiyey oo deena shaqadii la siiyey loo dabaaldegaayo oo loo farxaayo oo ummad dhan aysa siinayaan anaga reehebel haddaan nahay laleeyahay reehebel haddaan nahay reehebel baa la siiyey mise ninkan shaqa loo dhiibtay oo shaqo qabaa la yidhi mushaarkiisana ciddiisa ha ku biisho ummaddana u khidmeeyay ahayd hawshu dadkana lagama laha dayib waxaasoo dhan marka waxaa weeya waa saansaan iyo amaaraad iyo calaamooyin tusaysa su'u tawiya niyad xumada iyo qalbi xumada iyo ummaddu siday heshiis oga tahay in wax dhibaato ah ummadda xoolahooda la boobo si khaldana loo isticmaalo baabunnaasu tabacun liquraysh dadku waxay raacsan yihiin quraysh waalkhilaafatu fii quraysh khilaafaduna quraysh baa iska khilaafada iyo madaxnimada ummadda quraysh baa iska leh xadiidkaasu ku imaan doonaa qala xadaana cabdulahi bn maslmt bn qacn wqutayb bn saciidin qala xadaana muira yacnayaan alxizaami xa xadaana zuhayr ibnu xarbi wcamru naaqid qaala xadaana sufyaan bn xuyayna kilaahuma can abi zinaan an acrid can abi hurayra an qaala wuxuu abi hurayra qaala rasulu lahi sala allah alay wasalam wafii xadiidi zuhayr yabluqu bihi nabiya sala allah alay wasalam qala camar riwaayatan yabluqu bihi nabiy riwaayatan iyo qaala rasuul waa kadib marfuucun ilaa rasuuli illahi weye laakiin qaarna waa marfuuc xukman qaarna waa marfuuc sariixan baa la dhahaa nabiga wuxuu yihi annaasu dadku tabacun waxay raacsan yihiin liqurayshin quraysh fii hada sha'na sha'nigan madaxnimadan iyo mas-uuliyaddan quraysh baa looga dambayn muslimuhum limuslimihim wa kaafiruhum likaafirihim markii gaalada ay ahaayeenna dadku quraysh bay ka dambeeyeen gaalada carbeed maka ayagaa gacanta ku hayay xajka ayagaa maamuli jiray nadaamin jiray ummaddu ayagaa kala hagi jiray siqaayadii iyo waraaba rifaadadii iyo wixii xajka iyo shaqadiisa ayagaa mas-uul ka ahaa dadka kale ayagaasi ku raacsanaayeen islaamku markuu yimidna qoraysh bay sugayeen markay islaamaan baan islaamayna bay dhihi jireen hadday soo islaameenna hogaanka iyaga baa iskale marka waxaa weeyaan waa amarka ayaa waxaa loo qaybiyaa amru sharci iyo amru qadari baa loo qaybiyaa sharcan mas-uul haddii la qabanayaa muslimiinta hogaanka u noqon markii la madax u noqona madaxda guud qoraysh baa iskale leh walidaalika nabiga abubakar cumar cuhmaan cali ilaa iyo banu umaya banu cabaas intaba quraysh bay ku socotay waa sharcan wey laakiin qadaran markii la dhaho qofka hadduu madax noqdo quraysh isagoon ahayn ayuu xukun qabtay xoog buu ku qabsaday uu la wareegay in la ateeco oo la maqlo waajib weeyaan quraysh matiid lama dhahayo ah, ismacuu wa atiicuu wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun cabdun xabashiyun kaana ra'suhu zabiiba wakii ahaa haluu addoon xabashada madaxayna noqday maqloo adeeca waa markii qadari ay taho laakiin sharcan yaa iskale markii la hadlayo ahlulxal walcaqdi ay ka wada hadlayaan alquraysh baa iskale xadana mxamed bn rafi xadana cabdirazaq xadana macmar can amaam munabi qal hadana xadana abu hurayra can rasuli lah sala allah alay ali wasalam wadakara xadiida minha waqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam annaasu tabicun liquraysh biraxsihim fi hada shaan tabicun limuslimin buu raacaya wa kaafiruhum gaalkoodan tabicun likaafirin buu raaci yaxya bn xabiib alxaaridi xadana ruux bn cubaada xadana ibnu jurayj cabdilmari xadana abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdillah yaquul qaala rasuulu lahi sala allah alay ali wasalam annaasu tabcun liquraysh fi lkhayri washar fi lkhayri washar waxa wey fi lislaami fi ljaahiliyati walislam wey kaafiruhum muslimuhum bay la mid tahay markii khayr iyo muslimiin ay ahaayeen iyo markii shar iyo kufri lagu jiray quraysh unbaa laga dambeeyin jiray wey xadadana axmed bin cabdillahi bn yunas xadadana caasim ibn maxamed bn zayd can abiy qaal qaala cabdullahi ba wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam laa yazaalu hada alamru fi quraysh amarkan ka zuuli maayo quraysh madaxnimada iyo khilaafada iyo hogaanka ummadda muslimiinta maa baqiya min annaasi itnaan ah, laba qof intay baaqi ay ka yihiin oo cadaalad ku maamulaya oo shareecada ku xukumaya intay baaqi tahay markii la waayena xukunkii waa ka wareegay ayib qaala xadaana qutayba ibnu saciid xadaana jariir jariir bn cabdilxamiid dabi can xusein xusein bn cabdiraxmaan asulami can jaabir bnu samura radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala allah alay waslm baa maqlo yaquulu leh xaw xadaana rifaaca bnu lhaytham alwaasidiyu walafdu lah xadaana khaalid cali bn cabdillahi daxaan can xuseyn ibn cabdiraxmaan asulami can jaabir bni samurata radi allahu canhu qaal dahaltu maca abi aamahay anoo la socda cala nabiy nabiga alay slam baan u gallay fasamictuhu yaquul nabigaan maqlay isagoo wale ina hada alamra amarkan khilaafada iyo hogaanka ummadda muslimiinta laa yanqadii dhammaan maayo xataa yamdiya fiihim itnaa cashara khaliifa yacni alkhilaafatu calaa minhaaji nubuwa ilaa labiyo toban khaliifo ilaahay ka gaaraan ma dhammaanayso inay isku xigaana shardi ma aha afartii khulafaa raashidiin cumar bin cabdilcasiis mahdigii baa imaan doona qaala uma takalama bikalaamin khafiy hadal qarsoon buu nabiga ku hadlay khafiya calaya iga qarsoonaaday hadal iga qarsoonaaday oon maqli waayey buu nabigu intaa markuu yidhi buu hoos u yidhi qaala faqultu liabi aabbahi waxaan ku idhi buu leehay maa qaala muxuu nabigu yidhi intaa way dhaaftay qaala kulluhu min quraysh labiyo tobankaasba quraysh weeyaan khilaafada sida fiican u maamuli doono xadaana ibn abi cumara maxamed binu yaxya alcadani xadaana sufyaan bnu cuyayna can cabdilmalik ibn cumayri can jaabir bn samura qaala samictu nabiya sala allah alay slam baa maqlo yaquulu leh laa yazaalu amru nnaas dadka amarkiisa ka suuri maayo maadiyan inuu hor u soconayo maa waliyuhum itnaa cashara rajula labayo toban nin intay madaxnimadii iyo mas-uuliyaddii xilka ay hayaan hor bay u soconaysaa umuurtan iyo islaamka iyo maamulkiisa uma takalama nabiyu nabigaa hadlay bikalimatan khafiyat caleyh iga qarsoonaatay fasa'altu abii baa weydiiyey maada qaala rasuulu llahi sala la alay slam muxuu kadib yidhi faqaala kulluhu min quraysh xadana qtayba bnu saciidin qala xadana abu cawan alwada can simaak bn xarbin can jaabir bn samurata can nabiy sala allah alay slm bihada alxadiid walam yadkun laa yazaalu amru naasi maadiya qala xadana hadaad bnu khalid alasdiy xadana xamaad bnu salma can simaak bn xarbin qala samictu jaabir bn samurata yaquul samictu rasuula allahi sala allah alayh ali wasalam yaqul laa yazaalu lislaamu casiiza islaamku inuu casiiz yahay maadi hor u soconay uu yahay xoog leeyahay ilaa ilaa itnaa cashara khaliifa laga gaaro labayo toban khaliif uma qaala kalimatan lam afhama ana fahmin faqultu liabi waxaan ku yidhi maa qaala muxuu yidhi faqaala kuluhu min quraysh xadana abubakr bn abi shayba xadana abu mucaawiyata can daawuud bn abi hindin can shacbiyi camr bn sharaaxiil can jaabir bn samurata radi allah canhu qaala qaala nabiyu sala allah aleyh waalih wasalam laa yazaalu hada alamru amarkan iyo madaxnimadii khilaafadu casiizan kama zuula inay muuqato xoog leedahay ilaa itna cashara khaliifa laga gaaro qaala uma takalama bishayin buu ku hadlay lama fahma aana fahmin faqultu liabi ma qaala muxuu yihi qaala kulluhum min qurayshin weeyaan dhammaantoodba xadana nas bn caliy ljahdami qala xadana yaziid bn zuruuci qala xadana ibn con cabdullahi ibn con xa xadana axmed bn cuhmaan anowfaliy walafdula xadana azhar ر بن سعد السمان قال xadثna iبن cwn cبdاللh بن cwn بن أرضبان عن الشhعبي cاm بن شhرحيل شhعبي عن jابر بن سمرة رضي الله عنه qال انطلقtu إلى رasuuل اللh nabiga عaليه السلام baan aaday wmacii abi abahi baa ila socday buu leeyahay samura samictuhu waxaan maqlay nabigo yaquulu leh laa yazaalu hada diinu diintan ka zuuli maysa casiizan inay sarrayso haalibtahay xoog leedahay maniican ay tahay iska caabinaysa cadowga iska manxinaysa ilaa ina cashara khaliifa ilaa labiiyo toban khaliif laga gaaro faqaala kalimatan buu ku hadlay samaniiha oo iga dhega tiray annaas dadka samaniiha kelimo ay dadka iga dhaga tireen oo dadka hadalkoodii aan la maqli waayey kelimatan buu ku hadlay kelimadaasoo samaniiha uu idhaga tiray annaasu baa iga dhaga tiray kelimada maqalkeedii faqultu liabi ba waxaan ku yihi maa qaala muxuu yidhi qaala kulluhu min qurayshin weeye dhammaantoodba xadana qutayba binu saciid abubakr bin abi shayba qaala xadana xaatim bn ismaaciil can ilmahadi bn mismaarin can camr bn sacd bin abi waqaas qaala katabtu ilaa jaabir bnu samra waxaan u qoray maca ghulaami naafic anoo eh, ulaamkayga maafa uba cega yahay an ahbirnii waxaa iisoo sheegtaa bishayin shay maca ulaami naafic baan raaciyo la qoray u dhiibay an ahbirnii iisoo sheeg bishayin wax ii sheeg samictu aan ka maqlay samictahu aad ka maqashay min rasuulillah jaabir bnu samura waxaa nabiga ka maqasho xadiida iisoo faa'iidey calayhi salaatu wasalaam qaala fakataba ilaya wuxuu iisoo qoray samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam baan maqlo yowma aljumca maalin jumca cashiyata rujima alslamiyu maalintii la rajmiye aslamigii maacis ibnu malik alaslami galabtii dhagaxa lagu dilay zinadii xaddi laga oofiyey nabigoo yaquulu leh laa yazaalu diinu qaa'ima diintu inay taagan tahay oy xoog leedahay awood leedahay oy shareecadu ay dabaqayso oo xuduudda ilaahay la oofin oo ay muuqato xataa taquuma saacatu ilaa saacadda qiyama ay ka dhacdo oo yakuuna calaykum ina cashara khaliifa labaiyo toban khaliif ilaa ay laga gaaro ama qiyaamihim uu ka gaaro kulluhum min quraysh labaiyo tobankaas khaliifa shareecadii dad ku maamuli doonaan wey nabigaan maqlay oo leh cusaybatu min almuslimiin cusayba taskiiru isaaba taskiiru cisaaba cusaybatun koox yar oo min almuslimiina muslimiinta ka mida yaa yaftatixuuna furi doono qaban doona albayt alabyadi guriga cad bayta kisra gurigii boqortooyadii kisra faris looga xukumi jiray ow aala kisra baytlabyad bay weligood la dhixi jireen baytlabyad kii ruumna waa lagu magacaabay alqustantiniya istanbul kan kisra ee ayaguna farisiintu ay lahaayeen ayaguna wabaytlabyad baa liijir koox muslimiinta ka mid aha qaban doona ayuu nabiga alai salaam marka waa mucjizaadka nabiga ka mid tahay ka sheekeeyey shaam iyo ciraaq iyo faris iyo ruum midnaba ulka waddankaaso dhan lama qabanin nabiga markuu noola calayhi salaam in la qaban doonana waa sheegay sala allah aleh ali wasalam xilligii cumar alfaaruuq cumar ibnu eh, khaaab abu xafsin eh, eh, radia allahu canhu amiiru lmuminiin xilligaasaa la furay waa kisra iyo mxuu ahaa ruum dhulkoodii waxaan ujeedaa intii jaziirat alcarab iyo ciraaq iyo shaam iyo kadibna waa sii socotay caasimadoodii kale istanbuul ba haddana looga tegay maxamed alfaatixi aturki ayaa haddana qabtay istanbul wa samictu waxaan maqlay yaquulu nabigoo leh ina bayna yaday saaca saacadda qiyaama waxaa ka horeeya kadaabiina kuwa beenalayaaloo been badan faxdaruum ka degtoonaada kuwa been badan oo nabinimo sheegan doona oo waxaan jiri dadku u sheegi doonaa imaan doona ka degtoonaada ilaa soddon buu gaarsiiyey nabigu intooda mashhuurka ahe caanka ah wa samictuu yaquulu nabigu waa labaan maqlay idaa acda allaahu axadakum axadkiin hadduu ilaahay siiye khayran khayr xoolo iyo hadduu ilaahay siiye nicmaa falyabda binafsi naftiisa ku bilaabo wa ahli beytihi gurigiisa iyo reerkiisa iyo carruurtiisana ku xijisiiyo naftiisa iyo ahli beytkiisa ibda binafsika uma biman tacuulu oo kale wey wa samictuu yaquulu nabigu waa waxaan maqlay leh ana alfaradu ceelalyaan ahay waa inaga sii horreeya cala alxawdi darkayga ayaa inaga sii horreeyaa oo darkuu nabigu sii taaganya calayhi salaatu wasalaam inta raacday ee rumaysay sunnadiisa iyo shareecadiisa dabaqday ayaa ceelkaa ugu tegay nabigoo sii diyaargaroobay sii jooga halkaasay cabbaaya nabigana waraabinaya calayhi salaatu wasalaam xawdkaas nabiga calayhi salaamna waxaa lagu tilmaamay laa yadma'u bacdaha abada sharba ninkii kacba hal mara mar dambe ma oomaayo oon dambe ma qabanayo ilahay nagu daro dadka kacba xawdka nabiga calayhi salaam kacba allah naga dhigo qaala xaddaana moxamed bnu raafic naysaburi qaala xaddaana ibn abi fudeyk muxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim ayaa la yidhahdaa qala xadaana ibn abi di moxamed bin cabdiraxmaan bn mugiira can muhaajir ibn mismaar can caamir bni sacdin ibn abi waqaas anahu arsala ilaa ibnu samura jaabir ibnu samurat alcadawi buu u diray xadaanaa xadinaa nooga sheekee ma samicta min rasuuli illah waxaan nabiga ka maqashay calayhi salaam faqaala samictu rasuula allahi baan maqlay sala allah alay slam yaquul fadakara naxw xadiidi xaatim xaatim ibn ismaciil mutaabacawi baabu listikhlaafi wa tarkihi alistikhlaaf in khaliif la samaysto oo ninka madaxda markuu meesha ka baxaayo qof kale uu khilaafadii iyo madaxnimadii mas uuliyadda ku wareejiyo ayaa loo wadaa waa khilaafada nubuwada ah ee sharciga waafaqsan oo inuu ninka madaxdaa uu yidhaha ninka hebela ah inii gartay oo mas-uuliyaddii xilkan ku wareejiyey way ku imaan jirtay in asxaabu shuura dadka ahlulxalli waalcaqdi la yidhaahdo ee xaajada ay ka go'day caqliga leh ummadda ee indhahooda ama muxuu ahaa haga ay taliyaan dhahaan annaga waxaan waxaanna qofkaasaan aragnaa ay madaxnimada iyo mas-uuliyadda lagu heli jiray ee ma aha in uu qof walbaba iska soo istaago ama iska ordo oo uu waxaan mas-uuliyadii xil qaadi karin uu daba hableeyo ma ah xaddaana abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xaddaana abu saama xamaad can hishaam bni curwata can abi can ibni cumar cabdullahi bni cumar qaal xadartu abii aabbahay baan xaadiray xiina goortii waa cumar bn khadaab xiina wakhtigii baan gurigiisa tago lajaw usiiba la asiibay faafnahu markii la asiiba dee ninkii abululu almujuusi ahaa isagoo salaada subax cumar tujinaya dadka waa kii ku dhuftay toorida laba eh, af leh xaggay xaggay xagga calooshii uu dilaaciyey marka isagoo sakaraada yaan u tegey dadkii o dhan baa iskugu yimid fa ahnow caleyhi waa ammaaneen cadaaladiisii hogaamintiisii wanaaggiisii iyo waraacnimadiisii iyo dayaanadiisii wa qaaluu waxay dheheen jazaaka allahu khayra ayay dheheen way u duceeyeen khayru ala'ima la dhahaa khayru a'imatikum man tadcuuna ilayhim wa yadcuuna ilaykum kuwaad u duceynaysaan tusalluuna caleyh aad u duceynaysaan yaa khayr aima la yihahdaa sharul aimana waa kuwa inaa habaareen habaartaan taasuu nabiga alayi slam jazaaka allahu khayra ayay dheheen khayr allah kugu abaalmariyo nakira w khayran khayr aan lasoo koobi karin fara badan faqaala wuxuu yidhi raaqibun waraahibun ana raaqibun rajaan ka qabaa raxmaddii ilaahay waraahibun cabsina waa igu jirtaa qaaluu waxay dheheen istakhlif noo samee qof khaliifa oo mas-uulahoo xilkii noogu wareeji qof kale ilan fawdaa dhici kartee faqaala wuxuu yidhi ataxamalu a ataxamalu ma waxaan dusha ku wadanoon sidanoon u xumbaarsanaan amrakum amarkiinna iyo mas-uuliyaddiinna xayan haddaan noolaa iyo wamiyitan haddoo dhimanayo xilkiina maxaa i saaray haddaan noolaa tiibaaba ka walbaarsanahay lawaditu waxaan jeclaan lahaa ana xaddii inay noqoto dheeftayda minhaa mas-uuliyaddii iyo xilkii aan soo hayay alkafaaf inay noqoto isbad alkafaaf isku dhigan ayaan jeclaan lahaa buu leeyahy kafaaf maxaa la dhaha wuu ku fasiray laa calaya korkaygana aan waxba lii qabsanin walaa liya anna wax dheef ka helin inaana dheefna ka helin dhibna aan lai qabsanin baan jeclaan lahaa buu leeyahy wixii aan madax ahay o dhanba waxba lai qabsan waxna aan ka helin cabsidaasuu qabaa waa cumar ninkii la yidhi xakamta facadalta faaaminta faninta xataa cadowgii gaaladii isagoo geel iska jiifay intay u imaadeen owa ninkii madaxda inay waa madaxweynihii ummadda muslimiinta oo idil intaas oo dowladood maanta ayuu keligii madax u ahaa waxaa dowlad ugu magacaabo maanta markaase waxaa kala geedka iska jiifa wax waardioo la joogana ma markaas waxay yidhahdeen intaad dadka xukuntay ood cadaalad ku xukuntay oo nin walbaba wixiisi aad gacanta ka saartay ood aamin noqotay ila waxaad ka baqi male maxaa lagaa waardiyeynaya waxaad ka cabsama malehee ayaad iska saaxatay geedka hoostiisa dhaheen waalfadlu maa aqara laka alacdaa'u bay dhir cadowaa wuxuu kuu qiraa fadli ah. fain istakhlaf hadda istakhlif haddaan khaliif sameeyo madax sameeyo oo hebel baa inagu ogahay faqad istakhlafa waxaa magacaabay man huwa khayru minii qof aniga khayr badnaa yacni abubakar buu ku wadaaye yaa markuu abubakar dardaarmaayey wuxuu yidhi cumar baan iniga tegay buu cumar buu magacaabay wain atrukukum haddaan inaga tago oon waxba sheeginna faqad tarakakum waxaa inaga tegay hadda ka hor man huwa khayru minii mid iga khayr badan rasuulullaahi rasuulka calayhi salaam isagoon si sariix ah si sarbeeb iyo ama xogow calaaba ahaato waxyaalo badan oo laga fahmaayo abubakar inuu gadaasha nabiga alay slam hogaanka ummadda uu la wareegay haba ahaato laakiin si sariixan abubakar baan iiga tegay muna dhihin <clears throat> qaala cabdullaahi wuxuu yidhi facaraftu waxaan gartay anahu nabiga alayh salam anahu cumar xiina dakara rasuulallaahi markuu nabigaba sheegay calayh salaam hayru mustakhlifin <clears throat> wuxuu isgarab geliyey laba dhacdo tii nabigana wuu sheegay oo inuu ninna magacaabina abubakar inuu magacaabina wuu sheegay hadduuba nabiga sheegay calayhi salaam caraftu waxaan gartay annahu xiina dakara rasuula allah markuu nabiga calayh salaamba sheegay hayru mustakhlif inuu ninna magacaabaynin oo uu nabiga calayhi salaam dariiqiisa una ka leexanaynin oo waddada nabiga uuna waddo kale ka dooranaynin tanaan ogaaday buu yidhi xadaثna isxaaq بn ibrahim وibn abi cmr وmxamed بn raafi وcabd بn xumaydin وalfaad mتaqاariba qala isxaaq cabdun akhbarana وqala akhrana xadaثna cabdالrazaq akhbarana macmar can الzuhri qala akhbaranii salim can ibni cumara qaal dakhaltu calىa xafsaan u galay xafsa binta cumar zawjadii rasuulka calayh الsalaam wey cabdullahi bin cumar walaala ayeen shaqiiq wey yaan u galay faqultu faqaalad waxay tihi acalimta ma ogtaha cabdullaahiyow ana abaaka aabbaha iyadana aabbaheed wey hayru mustakhlifin inuunan khaliifaynin oon magacaabaynin gadaashiisa wax qofa magac uuna sheegaynin hebel baa inaga tag inuuna soo wadin maogta qaala qultu waxaanin ma kaana liyafcal ma samaynayo say ku dhici kartaa arrintaa ma samayn doono qaalad waxay tihi innahu faacilun wuu samayn doonaa qaala faxalaftu waxaan ku dhaartay annii anigu ukalimuhu inaan la hadli doono fii dalika arrinkan kala hadli doono cumar intuuna dhiman nafta sakaraad wey inaan kala hadli doono ayaan ku dhaartay buu yidhi fa waan aamusay xataa qadawta ilaan ku kallahay walam ukalimhu anoon la hadlinba waan iska ag fadhiistay qaala fakuntu kaanamaa axmilu bayamiinii haddaan iska ag fadhiistay dhaartina waa igu taagantay fakuntu waxaan ahaa kaanamaa waxaad moodaa axmilu inaan xumbaarayo oon dusha ku haysto biyamiinii dhaartaydii sababteed jabalan buur inaan dhabarka ku hayo oo dhabarka ii saarantahaad mooddaa buur in dhabarka ii saarantahaad mooddaa dhaartii aan dhaartay culayska igu haysay waan wallaahi baan arrintaa weydiintii iyo cabsidii iyo xishoodkii aan ka xishoonayo cumar muhaab buu ahaa inay buur isaarantahaad moodaa xataa rajactu ilaa aan laabto fadakhaltu calayhi intaan baxaan haddana ku laabtay fasa'alanii wuxuu i weydiiyey can xaali naas dadka ka waran arrimihii ummadda ka waran ayuu i su'aalay waana ukhbiruhu anna waan u warramaya waa xaaladda waa saasoo ka hor u marramay qaala uma qultu lahu waxaan ku yidhi inii samictu naasa dadka waxaan maqlay yaquuluuna leh maqaalatan hadal dadkaan hadal kama maqlay ayagoo ku sheekaysanaya fa aalaytu waxaan ku dhaartay an aquulahaa inaan dhaho eraygaasi laka adiga inaan kuu dhaho oon kuu sheego zacamuu waxay sheegayaan annaka adigu hayru mustakhlifin qof khaliif ahoo kaa dambeeya inaadan magacaabaynin wainahu low kaana laka waxaan ku weydiiyey darbu lamhaal tusaale ayuu siiyey uu fahmi karo wuxuu yidhi wainahu low kaana inahu shani bal waxaan ku weydiiyey low kaana laka haddaabaad lahaan lahayd raaci ibilin qof geel ku raaco ow raaci khanamin ama ari ku raaco uma jaaaka qofkii ariga iyo geela aad ku ogeed jaaaka uu kuu yimaado isagoo iska salaqlaynayo iska socda watarakaha tarakaha geeli iyo arigiina uu ka soo tago isagoon qofna oga imaanin uu iskaga soo dhaqaaqo ra'ayta ma arki laheed am dayaca inuu xoolihii dayacay ma arki laheed ninka inuu xoolihii baylihiyey oo bahad u loogay oo xoolihii madcilaa kaga soo dhaqaaqay oo in la edbiyo la ciqaabo uu mudan yahay arrinkaas ma kula tahay haawey fa ricaayatu nnaas dadka ricaayadiisii iyo ilaalintiisii iyo raacintii lagu raaciyey yo ashaddu ka dara min ricaayati alibili waalghanam ari iyo geel laisraaciyo dadkii lagu raaciyey ilaahay mas-uulka kaaga dhigay baa ka darane aka tegin adoon qofna u magacaabin qaala wuxuu yidhi cumar fawaafaqahu waa igu waafaqay qowlii hadalkay waa saxbi waayahay fawadaca laakiin waa fikiray fawadaca ra'sa madaxiisii buu yardhigay saacatan saacad ayuu xogow dejiyey uma rafacahu ilaya madax buu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi in allaha caza wajal ilaahay yaa yaxfadu xifdinaya diinahu diintiisa diintan ilaahay baa iskale isagaa xifdin wa inii anigu lain laa astakhlif haddaanan qofna magacaabin faina rasuul allah nabiga calayhi salaam lam yastakhlif qofna ma magacaabin wain istakhlif haddaan magacaabo faina abubakar baa qad istakhlafa magacaabay aniga qaala fa wallahi baan ku dhaartay buu ibnu cumar maa huwa xaalku ma aha ila an dakara rasuul allah inuu nabiga sheegay calayhi salaam waa abubakar uu sheegay xaalku wax kale maaha labadaa hadduuba sheegay facalimtu waxaan ogaaday annahu lam yakun inuunan ahaanaynin liyacdila mid garab dhiga birasuulillahi sal l ly slm inuunan garab dhigaynin axadan qofna wa annahu asagu marka inuu hayru mustakhlifin mid qof magacaaba hayrkii inuu yahay oo qofna uuna magacaabi doonin ayaan ogaaday muxuuse sameeyey asxaabu shuuraa buu sameeyey lixdii ka hadhay casharat lmubashiriin toddobay ahaayeen sacad markii laga wariyo sacad binu zayd laga wariyo saciid binu zayd markii laga bixiyo lixdii kale wuxuu yidhi ha tashadaano wixii ay u arkaan qofka ay u arkaan ha soo magacaabaano ummaddana hausoo ha u dhiibaano ha hor keenaano sidaasay marka ku timid baycadii lala waayocoday cuثmaan binu cafaan radia allahu canhu ummadduna ay isku raacday ijmaacan wabilahi towfiq sala allah waslm ala nabiyina mxamed